masalada waxa la yidhaha takfir baa la yidhaha takfirkaa la yidhaha wax kufrisiinta wax kufrisiintu waa mas'alahu mis masaa'il الdiin wa diinta ka mid tahay dawaabideeda iyo sharcigeeda iyo wixii la raaco lakin waa mas'ala min masaa'il الdiin wa iimaankayna la xiriirtaa tacaluq la leedahay sidaa darteed waa min sharci illaahi sida iimaanka loo sugayo ayaa takfiirkana loo sugaya min sharci illahi kan inta la qaato kan lagama tegi karo soo ma garanaysid waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo waayadaan dambe aynu maqallo takfiir hebel waa takfiir waa saas takfiir weeye khawaarij weeye wax lamid ah maraykanka ninka la yidhaahdo nin xoog badan wa waxa uu leeyahay laba qaa'imo buu leeyahay ama laba liis buu leeyahay liis waa liiska cad dadka fiicfiicana ku qoran isaga ra'yigiisa liisna liiska madow baa la yidhaahdaa dadku ku imaanaya wuxuu kuleeyahy ma ila shaqaynaysaa haddaad tidhahdo maya diintaydu ima ogola liiska madow baa lagu qoraa irhaabi baa tahay hadda wadaadada nafkooda qayb waxaa jirta laba liisita laba liis baa la sitaayo waxaa lagu leeyahay qaa'imada fiican maa lagu gelaya mase qaa'imada xun takfiir haddii masaa'ilkan aad ka hadasho waxa lagoonaya takfiiri weeye qaa'imada xun baa lagu gelinaya laakiin ilahay diintiisa ka mid tahay salafku maxay ka qabeen waxaa soo aroortay walaa nukafiru axada min ahli اlqiblati bidanbin ma lam yastaxil lahu cabdiraxmaan eh, muuse banaanka ayaa loo taagan yahay xaalkiisa iyo caruurtiisa marka kulley qofka magaciisa magarayno isagaas garanaya insha allahu tacaala cabdiraxmaan muuse banaanka loo taagan yahay waxaa soo arooray marka aqidatu daxaawi aad ka akridaan haddaan anagu ahlu nahay walaa nukafiru axada min ahli اlqiblati bidambin maa lam yastaxil lahu anagu dembi haddaanu ahlu sunno nahay kuma gaalaysiino qof ahlu qiblo ah hadduusan dembigaa xalaashan somaarka waxaa jira marka ahlusunna waljamaaca ama salafka agtooda waxaa ka jira dunuub lagu gaaloobo iyo kuwaan lagu gaaloobin baa ka jira sidoo kale wasat waa kufriga maxay yihiin wasat iyay udhaxeeyaan waxay udhaxeeyaan alkhawaarij iyo muctasil oo dhinaca iyo murjica iyo jahmiye iyo shaaciro dhinaca dhexdooda ay marayaan nimanka la yidhahdo alkhawaarij waxa ay leeyihiin <clears throat> dembiga kabaa'irta inu u naqaano ninkii ku dhaca gaal waa sinaysatay gaal hada alkhawaarij ama takfiir haddaad maqasho ninkaawa waa sinaysatay maxaa tahay gaal adduunka waa lagu dilay aakhirana naara gelay muctasiladu magacda u bixiyeen adduunka waxay u bixiyeen almanzilatu bayna manzilatayn gaalna ma odhanayno laakiin muslim gaal iyo muslim midna ma oranay lakin muslim maha bay dhahay waa isla meeshii gaal soo ma garani qoladaas halkaasay martay qolada kaleo kasoo hor jeeda iyadu wax allaale waxba lagu gaaloobo ma jirto ilaa maa lam yastaxil lahu aduusa xalaashan dembiga inuu xalaashado maahayne maba la gaaloobi karoba wax kasta samay seen hore usoo sheegnay ilaahay cay rasuulkiisa cay sanam u sujuud qoraxda u sujuud wax kasta samay haddii lagu yimaado waa lagu weydiinayaa maxaa waxaan ka weydiiyey iska lahaa okay muslim baa taa lagu odhana ahlusunna waljamaaca laba qaybood waa yacni kufriga waxay ka aaminsan yihin laba qaybood waa waxaa jira waxaan lagu gaaloobin hadduusan qofku xalaashan maa lam yastaxilla halkaa way keliya hadalka daxaawi usanasiri maa lam yastaxilahu hadduusan xalaashanin shaygaasu kabaairka wa alkabaair zinada iyo wixii lamida iyo qatliga iyo sariqada qofku hadduu sameeyo hadduusan xalaashanin ma gaaloobayo hada cinda salaf lakin wax lagu gaaloobaa jira agtooda sida hadda kan istihzaa bidiin illah lagu gaaloobaa subu rasuul waa lagu gaaloobaa diintoo la caayo waa lagu gaaloobaa sanab loo sujuudo waa lagu gaaloobaa waxba kama gelin qalbigaaga iyu shaqo kuma leh qalbigaaga ma eegayaan ficilka aad samaysay kugu xukumaya diintana dawaahir waa qalubtana looma dirsan annaga nebi maxamed baa in qalbiga lama dirin inaan inaan kala jeexo oo fiiriyo maba lay dirinba soo ma garanaysi aan fiirino sheekh alislam ibnu taymiya raximah allahu tacaala ونحن هذا الكيس لقيسة <clears throat> إذا قلنا أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنب فإنما نريد به almacaasi kazinaa washurbi innagu haddaan ahlu sunno nahay haddaad naga maqashaan qofna dembi kuma gaalaysiinayno waxaanu ula jeednaa macaasida sida sinada iyo khamrigo la cabo wa amaa haadihi almabaani wuxuu ula jeedaa arkaanta ayuu ula jeedaa wuxuu ula jeedaa salaada iyo xajka iyo soonka iyo shahaadada iyada hadal male iyada hadal kuma jiro ninkii shahaadada ka taga gaal wey calaa dulwa wuxuu ula jeedaa afarta kale ula jeedaa وأما هذه المباني ففي تكفير تاركها نزاع مشهور أما أنك مد كم إذا كتغى صلاة كتغى أما حاجك كتغى أما صونك كتغى oo qof fardiga uu yahay iyadoo waad garanaysaan muranka ka jira ahlu sunna buu yidhi oo isku muwaafaqsan qola oranaysa waa gaalo qola oranaysa gaal maaha kuwa isku muwaafaqsan ama anagu waxaanu ula jeednaa hadalkan waxaan ula jeednaa ogaada waxaan ula jeednaa buu yidhi ma garanaysaa dunuubtaan ula jeednaa arrinkaa ogaada wuxuu ku leeyahy kitaab ulimaan ayuu hadalkaa ku oranayaa sabxada laba boqol soddon iyo toddoba ayaad ka eegeysaa weliba dabacada maktaba maktaba alislaamiya ayaad ka eegeysaa w qaala sheekh sulaymaan ibnu saxmaan raximah llahu tacala ba wuxuu yidhi faqad kafarat saxaabatu wuxuu noo sheegaya waxaan inay diinta ilahay tahay faqad kafara saxaabatu radia allahu tacaala canhum man kafarahu allahu man kafaruuhu min ahli riddati على اختلافهم وكفر علي غلات علي وحو كافر سيئي كفر كدغي نمنك غلات داها انت اسيغا كحد جدي وقالي سيئي وكفر من بعدهم من العلماء الغذرية ونحوهم كتكفيرهم للجهمية وقتلهم لجعد ابن درهم فهي كده بينا رق بي قالي سيئي بوي سيدي جهمية بي قالي سيئي بوي سيدي جعد جعد ابن درهم ولا قالي سيئي ولا دلي وجهم بن صفوان ولا قاليسيه ولا دلي ومن على رايهم يوحي وضده مروا قاليسيه <clears throat> وقتالهم waxay kaloo la dagaalameen ama waqatlahum waxay laayeen az-zanadiqati zanadiqadina waa laayeen zanadiqada munaafiqiinta waa magac dambe mar dambe usoo baxay qurxista waa zanadiqa nimankii munaafiqnimada muujiyey ee la ogaado inay munaafaq yihiin waa la dilayaa bu ibnu taymiya raximah llahu tacaala asaarimu masluul calaa man shaataf rasuul baad ugu noqonaysa nimanka waa la dilayaa bu leeyay mar haddii la ogaado lakin nabigu wuxuu isaga daayey ayuu leeyahy laba arrimood bu labada arrimoodna waxa weeye buu yidhi ko qofka daahirkiisi buu muujinayey laakiin hadduu qofku muujiyo oo afkiisa ka soo baxdo inuu munaafaq yahay munaafaqadii muujina waa la dilayaa bu ama ay bayino loo helo ay ku cadaato midda kaletona nebigu wuxuu isaga daynayey sala allahu calay wasalam ta'liif buu leeyay in dadka soo dumay sukaan ayuu isaga daynayay buu ohanaya asaalimu asaarimu masluul calaa mashaatan rasuul baa ugu noqonaysaa halkaas baa ugu noqonaysaa halkaas si fican uga hadlaya zanaadiqadii bay laayeen buu yidhi sheikhu وhkda في kuli qrn وcصr min أhli الcilm واlفqh واlxadiiث ضaئfaة qاmaة tkfir man kafrh اllah subحaanaه وataعala وrasul من كفره الله سبحانه وتعالى ورسوله وقت كستا الزمن كستا قولها بجوكتب يوقفك إلهي قال سيبا قال سيني ينبي حجرة هذا القف قالها مسلم كشك تكور dembiga uu leeyahay qof muslim inaad ku sheegto gaal aad ku sheegto kale wey soo ma garanaysa ha ku sirmin iska ilaali miisaan baa loo baahanya meesha wa aqaama daliilu calaa kufrihi ninkaasoo daliil laga helay daliilka waa inuu waadix yahay wey laa y laa yataxaashawna kamaba dhowrsanayaanba soo ma aragti iskama ilaalinaya taxaashuma wallahi aniga ma gaalaysiin karo iga daa waracul baarid baa la yidhahdaa waracul baarid iga daa wallahi ma samayn kare waxaas ilahay diintiisa wa ma garanaysa dii qofkii mar adiladii ku caddaatay bayanadii ku caddaatay wixii oo dhan ay sax yihiin maxaa waxashoonaysa ilahay baa magaalaysiiye ma ilahay diintiisa ad qaranaysaa mudahanaad samaynaysaa miya diinta ilahay aad qariso maxaa ka dhalan mise mafaasid baa ka dhalanaysa markaa nin gaala alwalaa walbaraa baa ka dhalanaya ninkan hadduu gaal yahay beri baa laga noqonaya haddii kale ad tiraahdo waa muslim muslimiintu waa ku xirmayaanoo muslim baa laga dhiganaya mise mafaasid baa ka dhalanaysa sharciga ilahay baad qaraysay subxaana wa tacaala maaa hada sharcullah ilahay sharcigiisa wey shaqooyin badan baa ka dhalanaya waxyaala tiro badan ayaa ka dhalanaya oo dad qof ku ohanaya maxaa laga helaya haddi hadii la gaalaysiiyo maaa laga helaya waxbaa laga helaya ilahay sharcigiisa baa la baneeyey la bayaaniye la caddeeyey waa laga alwalaa walbaraa baa laga helayaa soo ma garanaysi qofkaan inuu gaal yahay baa la ogaanaya muslimiintii baa looga degayaa taxdiir wey waxaa la samaynaya ummadii kalea loo digayaa ummaddu ina waxa ku dhacda looga digay hadii dadka inta iska gaaloobaan ayaad oranaysaa kulli muslimiin way iidaaye faraiga qaada markaasa qof walba ku dhiiranaya kufriga samaynaya imise mafaasid baa ka dhalanaysa culimadu markay tirinayaan ciddii carada ka badinayaan mafaasidda ka dhalanaysa laa yataxaashawna can dalika bal yarawnahu fiirsada sheekha min waajibaati الdiini wa qawaacid اlislaami وفي الحديث من بدل دينه فاقتلوه منك دين تسبدل دل به النبي صلى الله عليه وسلم وبعض العلماء علماء الغيب بابا كمدا يرى أن هذا أي التكفير والجهاد على ركن لا يتم الإسلام بدونه إنه ركن العلماء الغيب وأرتا هدي أن أرنك على الله إمان دينتم أنا دمتير معي بولي وقد سلك سبيلهم رأيهم هذا الخير ما بعد إيسا وقد سلك سبيلهم ودوض وحمري هذا الكاس الأئمة الأربعة أفرتي إمام المقلدون أيدتك أقلتان وأتباعهم يكوي الرعي أيا وددا مريبين مريض امام شافعي كان ورنينا تكفير بها من ورنينا حقي مقرأة الجهمية تكفيرية وكميدية يريد كفار وكميدية رقي يريد وكميدية مقرأة <clears throat> في كل عصر ومصر ميل كستو للجوغي وقت كستو للجوغي وكفروا ضوائف أهل الإحداث كوا بدن أو دينته وحكوسة الضري أي قالسيين كالقرامضة والباطنية وكفروا عبيديين دولة بقالسيين عبيديين دولة دول ملوك مصر لما كي مصر هيسين جري دين قاعد حق إنه إيمان دون تحرق قالسيين من أرك دونها ما قرنا يسا خركم من أرك دون الله تقال لمن كي ملوك مصر ولا قالسيين هلو قالسيين قرنا كل شيء اللي شيء إنما اللي يمادين iyo waxay la yimaadeen iyo axkaam ay dejiyeen wadciya saxaabada in la caawiyo darbiyay ku dejiyeen u fiirsada sheekhu wuxuu leeyahay وقاتلوهم وإلا دقالمين لمن كانوا كفرهم محي سمينيين وهم يبنون المساجد لمن كانوا لا دقالمين المساجد ديسيين ويصلون ويتكنيين ويؤذنون ويؤذنيين ويدعون وحي شيغانيا نصر أهل البيت أهل البيت كانوا قرقاريا بشيغان لا دقالمين بيرو شو سلف كيبا لا دقالمين إلى الفوري وبناك لا دقيوي وصنف ابن جوزي ابن جوزي وحب كألف كتابا سماه النصر على أهل مصر كتابه بكألف أبحي إلو قرقارو ذاتك مصر جوغا إلو قرقارو ذكر فيه وحكو شاقي وجوب قتالهم لمن كان إلا لدك علمو وجوب قتالهم لمن كان واجب إلا لدك علمو شاقي ما قرأنا إذا وردتهم يوين قاليه وأن دارهم دار حرب meeshoodu inay tahay meel xarbi muslimiintu ka soo jiroodaan buu sheegay inta laga jiro lala dagaalamo nimanku waa tukanayaan shaahiday dhisayaan ahlbeydkii baanu ka mid nahay bay leeyihiin galadaasa ku dhacday nimanka ka warrama hadal dheer weeye laakiin intaas isku soo koobay addiyaa shaarix kitaabka la yidhaahdo ayuu kaga warramayaa sabxada boqol lixdan iyo saddex buu kaga warramaya halkaa markaan ku daayo iimaankii oo ku tacalluqay waxaan u qolo kale qoladan waxaan u gudbayaa insha allahu tacaala salafkii iyo jihaadka waxay ka qabeen jihaadka khatar buu noqda hadda ninkii ka hadla waxaa loo bixiyey jihaadi rag badan baan galabta khaanad u gelayaa ogaada ninkii ka hadla arrinkaa waxaa loo bixiyey jihaadi baa le magaciisa salafiyiintana ka mid maaha cajaa'ib waa وسلفكم مجهز جرين بيا نبي محمد محوها صلى الله عليه وسلم أبو بكر محوها عمر محوها علي محوها عثمان محوها صحابة محيك شغين جرين رضي الله تعالى عنهم شغلوا محاها حلال يا أبوي سنة النبي كم يدمها مياه نبيكم ورمي صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي ساعة بسيف سيف بابا لله صار بين النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الذل وجعل الرزق تحت ظل رمحي رزق هذا waxa la yeelay warankayga harkiisa bi nabiga sallallahu alayhi wasallam وجعل ذلة والسقار على من خالف امري دلغا iyo hoosaynta waxa la yeelay qofkii amarkayga khilaafa buu yiri jaadku markaa hadlay nabiga gaal sallallahu alayhi soma arta nebi maxamed ba hadalka or xadis saxiix axmed uu wariyo saxiixa w nebigaas hadalkaa oranaya sala allahu alayhi wasalam salafkii shaqadoodu maxay ahayd bal canaawintii salafkaynu eegno soo marka inu boos ku dirsano oo canaawintii utag utagno salafkii haa dheh canaawintoodaynu fiirino marka banuljaaz kamid iyo in kale imaam awsaaci raximah llahu tacaala ayaa wuxuu le yuqaalu كان يقال وحل أورنجر خمس كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعون بإحسان شن شيء بيكون جري جري صحابته يتابعين تبال ليها كو لزوم الجماعة جماعة دون اللازمه جماعة هذا أصل كان وحوي ما وافق الحق ولو كنت وحدك هذا الغاقوف السريع عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إن هل خير كلا لازمه واتباع سنة سنة إلا راعه وعمارة المساجد مساجد كإلا بوحيو لعمره صلاة القوت كذا لعمره قرآن كله أخرجه إمتى مرينا صدق وتلاوة القرآن قرآن كله أخرجه والجهاد في سبيل الله إيوه ودد إله الجهاد شنتا شيء بقى لو يقين به عناوين في سلف العناوين السلف تعرف عناوين تودي شنتا جات كم دوا هذا ما انت كثار كورا من انا سلف فيكم يجري اركا اوكي اركا waxa wariyay sharh usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaa ayaad ka eegaysaa majalada koowaad safxada 71 ka fiir hadalka sidoo kale sharh sunna isagana waa warinaya حلية الأولياء isagana waa warinaya وهكذا وكذا جهادك oo laga tago nabigu wuxuu ka yiri sallallahu alayhi wasallam حاجة السلف لو حلو نري حاجة حقا قاتان بين نري يا حسوستا حاجة حقا قاتان شيخ حاجة حقا قاتان جرى بين نري يعني ماشي أقول نقضان حقا قاتان حاجة هاي هذا مشاكل كتاب وسنة صح كتاب في السنة لمن كان وحي للشيخ هو الطبقة يعني تطبيق لابد أن يسميه ما هي قيبنا كقاتان قيبنا كتاكان خبيره ابن تيمية نوع ما دون أركا كاضي دلالي رسولك صلى الله عليه وسلم وحا يري من لم يغزو وفق عن دولين أو جهز غازيا أما نين دولي أن ذات سين أو يخلف غازيا في أهله بخير أما ننكي تجي أو دولي خير كيسي عروف كيسي عن خير وقد مرين أو نقالين وكورهين أصابه الله سبحانه وتعالى بقارعة قبل يوم القيامة إلهي مكتيبة أيو ننكا كردية ضد القيامة قارن أبو داود ابن ماجه بحديث كوريه الباني حسن ويهوير وعيد ما هم وعيد وي هل هي وعيد أم لا طبعا في سلاح ركان نبقى حديث كلام يقول صلى الله عليه وسلم وعيد نبقى من لم يغزو وابكي عن دولين ولم يحدث نفسه بالغزو نفسي سنة عن مرنا أقول شاكين إنه دولي دون ذا بوقع نحقو قرنا وأيضا دمت مقع بعض التقانين داير بوق يخاطر هذا حال بدن بقو قران يعني هاي waxaasan samayn doonaa kaasaan tegi doonaa kaasaan yeeli doonaa waxaa rabaa inaa ku darsato maal maalmaha kamid aan duulaya soma haddaadan ku darsan wuxuu leya nebigu sala la ala slam dhegeysta oo maata oo sidaa ku dhinta maata calaa shucbatin min nifaaq nifaaqnimo ku dhintay buu leeya qayb kamid a munaafiqnimada qayb kamida u ku dhintay buu leeya jaasba laga tago nifaaqnimo jaasba laga tago maxay kamid tahay min anifaaq nifaaq kawan haddaan cabinta la dagaalanto ka war oo nin allaala ninkii aadayaba aad goorta soo qabato la dagaalamto xaalkaaga muxuu noqonaya isagana muslim baa xadiiska wariyay waa garan jihaadku xil u istaago ma leeyahay oo istaago waa marna uusan jirin ilahay qur-aankiisa muku yidhi mar buu joojinaya jihaadka qur-anka yaa ka akrin kara qolada ina qur-aanka xifdisan bal iga soo saara aayad arrinkaa ohanaysa xufaadii waa joogtaa sheekhana aayad ma iga helaysaa khayr allah kusiiye ku siiye إلهي وحليه سبحانه وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله قال أبو حلب در الرئيسان إلى فتنة اللواري فتنة يا قرني حلقة ولا فتنة دا شرك قال ولا إلى شرك اللواري شرك اللواري النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وإني رسول الله وحب اللي أمرنا ومضي الله بيروح dadkana umirtu an uqaatila الnaasa xadiiskan alla maaa kutusin xadiiska alaysa kadalik gaaya tada xaada maxaa la yihahdaa xataa maxaa la yihahdaa xarfu gaaya xataa waxay u yaqaaneen qolada nuxaada iyo qolada usuuliyiinta waxay u yaqaaneen xarfu gaaya meesha nihaayadu ku dhamaanayso meesha ugu dambayso la tegayo wey ilahay dadku laa ilaha illa alka la dagaalama lay faray bu leya nabigu sala allahu alay wasalam waxaa kale halkaa ka ogaanaysaa oo halkaa aad si fiican uga dhuuxaysaa sheekooyin waayada dambe jirta oo ku oranaya qofka gaalka damkiisa macsuum weeye lama taaban karo ilaa inay wax dhacaan maahayn gaalka asalkiisa damkiisa xalaal wey ma fahamteen ilaa saddex qolo maahayn saddex qolo keliya dhiigooda xaaraan yahay gaalada muslimka asalkiisa dhiiggiisa muxuu yahay xaraam cagsi iska soo horjeedaan ninka muslimka dhiiggiisa xaraam asliyan xaraam ilaa waxaad ku banaysato ina hasho maahay gaalka asalka dhiiggiisu xalaal weeye ilaa saddex qolo maahay ahludima almucaahad almustamin saddexa qolo wey saddexda qolo wixii ka soo har xalaal wey waakay nabiga ohanaysa sl umirtu an uqaatil annaasa xataa yashhadu an laa ilaha illa allah nabigu ma oran dhiig buu iga xiran yahay kadib baan furaya miyuu maya waxaa la amray inaa dadka la biriro bu yii nabigu sal l slam soo maaragtaan okay ilahay wuxuu sheegayaa marka xilli la istaagayo inaana jirin nebigi sala allahu alayhi wasalam abu daawuud raximah llahu tacaala kitaabkiisa sunankiisa kitaabu ljihaad buu baab u sameeyey baabu dawaami ljihaadi jihaadku inuu mar walba soconayo baab uga dhigay baabu dawaami ljihaadi jawaabku jihaadku inuu soconayo wuxuu markaa kabacdi xadiis buu keenay wuxuu yidhi nebiga wuxuu yidhi laa tazaalu daa'ifatu min ummatii yuqaatiluuna cala alxaqi laa tazaalu daa'ifatu min ummatii yuqaatiluuna cala alxaqi lagama weynayo ummaddayda laa tazaalu ummaddayda lagama weynayo daa'ifatun koox baa la yidhahda daa'ifada xataa hal nin baa lagu magacaabi karaa hal qof daa'if la yidhaha hal daa'if hal waa noqdaa hal qof buu noqdaa daaifa koox lagama weynayo ayuu yidhi nabigu sala allahu alay salam yuqaatiluuna dagaalamaya cala xaqa ku dagaalamaya buu yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam daahiriina oo muujinaya arrinkaas calaa man naawa'ahum qofkii la colla collaytama way la dirirayaan ilaa goorma ya rasuul allah xataa yuqaatilu aakhiruhum addijaal dijaal bay noo ballama maxay noo ballama nabigu yidhi sal slam xiinoo ballama dijaal buu yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam ilaa kan ugu dambeeyaa dijaal kaga jihaado dagaalkaa soconaya bu yidhi nabigu sal slam xarbigaa ma istaagi sheekooyin baa lagu sheegayaa macmacaan qurux badan ayaa lagu sheegi soo ma garanaysid xadiiskaas isagana sidoo kaleeto abu daawud baa wariyey baan ku yidhi albani waa saxiix bu yii laakin xadiiskan xadiis lamida xagee ku jirtaa muslim bay ku jirtaa lakin kan maxaan usoo qaatay baabkaas dawaabka uu sheegayo si u fahmay abu daawud raximah allahu tacaala okay haddaan naga salafiyiin nahay jihaad ma ogolay limaada ya ikhwaani kow waxaan u baahan nahay imaam laabudda in imaam la helo wa haddaynu hadda iska dhaqaaqno fawday noqonaysa yaan la dirinayna yaan hogaaminaya sidaa darteed baabkiisa lama furo kitaabay ku qorantahay arrinkaas la yihahdo haadihi salafiya waaba kana salafiga kitaabka salafiga qaado baa lagu leeyahy laa yuftaxu baabuhu baabkiisa lama furo baa leeyi nin allaale ninkii maanta dhaqaaqo oo la arko meelaha ordaaya maxaan ku xukunaa khaariji takfiiri gaalada oo la kafirsiiyo ma takfiir baa ku noqonaysa gaalada goorma islaamta takfiiri khaariji cali bin abi aalib baa joogo lagu baxay miya khaariji cali bin abi aalib baa joogo lagu baxay khaariji iyo wixii lamid ah xagee yaa qaba arrinka salafkaa qaba kitaabkee ku yaal lama hayo dacaaw nin jiro garanaya kitaabka arrinkaasi ku yaal hayken waa ka faa'iidaystee laakiin kutubta islaamka bal aanu noqono aan eegno ibnu qudaama raximah llahu tacaala sax wey hadduu imaamku shaqada muslimiinta oo dhan bu qaabilsan yahay imaamka shaqadiisa waxa weeye waxa loo dooranayoboo imaam ku inuu jihaadka hogaamiyo inuu xajka hogaamiyo wey inuu dadka salaada ka saaro wey inuu khudbada akriyo wey hadda xaj ma la aada mase aado imaam ma jira xajka waa in la daaya limaada leanno imaam buu ku xihan yahay imaamka waad garanaysaan kitaabka la yidhahdo maxaa la yidhahda aad akristaan caqiidat daxaawi wuxuu leeyahay walxaju waljihaadu maadiyaan labadu isku daraya waxay leeyiin markay sharaxayaan leanna labadaba safar weeyaho qof hogaamiya bay u baahan yihin waa safar labadaba waa safar baa la gelaya saas ilay culimadu xajku inagaa diyaaradaha goosanayno tigidhada intaa kala ordayne imaamna ma jira xajkana wax kama jiraan miya kaa ogola lakin kan ma ogole cajaib shareecada qaybna waa qaadanayna qaybna ka tegayna hada amar cajiib marka imaamka shaqadiisa ay kamid tahay haddii imaam la waayo ka waran gaalada wadankii soo gashay dhulkii bay qabsatay soomaaliya waa la haystaa maalan haddaad dhagax ku tuurto fidnoolaa tahay maxaa jira maafi imaam dagaalka dalabka ah dhegeysta si fican u dalabka midka ah baan imaam loo baahnay dalabka dalab dalab kaas waa laba qaybood wey dalab iyo dafci wey dalabku waa midka adigu weerarka see dhaqaaqayso wey dafciguna waa midka gurigaaga loogu yimaado oad dhagax tuurayso wey shaaficiyadu waxay qabaan dhagax tuurto saddex kala weyto dhagax dhagax nimanka falastiin dhagax tuurayo asal bay haystaan homa lana soo ma garanaysid xataa kan dalabka ah haddii imaamna waay looma baahna oo la dhaqaaqaya war ninkan khaarijiga ah ee cajiibka ah ee soo baxay xageebu ka yimi dhegaysta ibnu qudaami wataan hore idinku sheegay miskiin baa maska la fuulole baa la yidhi lakin libax baan idiin dhiibaya iska rida adinku waa kana ibnu qudaami waxau leeyahay markuu imaamkii kasoo sheekeeyey iyo jihaadkii imaamkii shaqadu qabanay wuxuu yidhi fain cudima alimaamu haddii imaamka la waayo lam yuahir aljihaada jihaadka dib looma dhigayo lam yuahir hadda jihadka waa la iska daynaya ma oran lam yuahir aljihaada jihaadka dib looma dhigayo buu yidhi lianna maslaxatahu tafuutu bitaakhiirihi yani maslaxadiisa ayaa meesha ka baxaysa haddii dib loo dhigo bu oo maxay tahay jizyaan rabaa in la soo qaado imaamka waxaa laga rabo jizyada in lasoo qaado etoobiya in lagu duulaa raba jizya laga soo qaado kenya in lagu duulaa raba jizya in laga soo qaado inagana kenya iyo etoobiya waana ilaalinaysa baan leenahay nimanka jizyada laga rabay hadda waynu u tegi doonaa ibnu taymiya wuxuu ka yidhahda arrinkaas oo kale u fiirsada kolor waxay leeyihin annagayna ilaalinaysaa jizya laga rabay in laga soo qaado annagayna ilaalinaysaa wadaadaha ku ohanaya annagayna ilaalinaysaa taakhiirahu وإلى أوكي سوما عرفت هذا لكم عادي يا معدي يا إخواني ابن قدامة هو ابن قدامة سلف يمكن أن يكون معه هل هو من السلف أم لا لما تقول اعتقاد كل قام آخر ستة سيد كله كديدة مركوا كتاب كيف آخر ستة كان كديدة سوما قرن إنسان وإن حصلت غنيمة حول على الهلي قسمها أهلها على موجب شرعي حتى قنيمة والغيبين مركز بشيخ مركز كتب وكاني ما أنا سوق في سوق laakiin markaa kadib buu wuxuu keenay in culimmadu isku qabatay haddii la helo sab sabyi haddii la helo haddii dumar lasoo qafaasho iyo carruur lasoo qafaasho ma la qaybinaya mase imaamka lala sugayaa culimada qayb baa waxay tihi imaamka lala sugayaa buu yii marka halkaa inuu khilaaf ka jiru sheegay laakiin kan khilaaf kama jiro soo ma garanaysaan muqnigaa dib ugu noqonaysaa ka fiirinaysaa ilo baryahan waxaanu iska ahayn xanabila soo ma nin baa yidhi tawxiidkay noo soo raacada xanaabiladii muqniga ayaa dib ugu noqonaysaa oo ka eegeysaa saddex iyo toban majalada saddex iyo tobnaad safxada toddobiyo tobnaad baad ka eegeysaa dagaalkaas muxuu yahay akhwaani dalabkii waa midkii la soconaya la duulaya adiga duulaanka ahayd waa dafcigii ka warrama isaga dafcigi marka hadda kanaanka kugu filanba hadalkaana kugu filan miyaan haddiiba dafcigii halkaa maraayo waxaan leeyahay haddiiba dalabkii halkaa marayo dafci xagga iska dhig dafci waa midkaa iska celinaysa wey culimada oo dhanna kaamaba isku maba khilaafba agtoodaba kama imaan in wax la iska celinayo xag asal baa diinta looga haystaaba ibnu qudaam uu ka hadlaya ma soo qorina waxaa jira waktiga ay gu dheeraanaya dafciga marka waxaa idin soo qoray sheikh kale oo shaafici ah saa tirahdaan war niyo xambali miyaad naga dhigaysaa bal qoladii kalena wax nooga sheeg imaamu baqawi raximah llahu tacaala wuxuu leeyahay waa nin muxadisa haddana shaaficiye wey واعلم أن الجهاد فرض في الجملة horta markaas waxa ogaataa jihaadku waa farad jumladiisaba غير أنه ينقسم إلى فرض العين وإلى فرض الكفاية لكن لو قلت بوضع فرض عين فرض كفاية فرض العين أن يدخل العدو دار القوم من المؤمنين فرض عين كحوي إن وجهاتك إنه قالوا سوقشوا دار مسلمين تدار كمدوا كبسي فقبا أو ينزل بباب بلدهم أما حدود كيسو دقين شايفين قبطان meel salaada lagu gaabinayo hatta ambalidu qabta meel salaada lagu gaabinayo hadduu yimaado waa laqaaqaya salaada meel lagu gaabinayo sideetan dhowr kiilo qabaan salaada lagu gaabiyo xamar uu soo galay waa socotay xeebtiyaa soo celisay badii buu tegey wuxuu u maleeyey maxaa la yidhahdaa webi wuu ka cabay dhanaankeedii buu la yaabay waliba waxanu leedaha jihaadku waajib maaha cajaaib bilqudrah عجائب بالقدرة أو ينزل بباب بلدهم فيجب على كل مكلف فيجب على كل مكلف من الرجال ممن ينزل لا عذر له من أهل تلك البلدة الخروج إلى غزوهم غفكستا ومركا قانقاع dadka uu ku soo degay waxa waajib ku noqonaysa qof kasta oo wallahi ina curdaar haysa qoladina hataa halkan fadhida waxa waajib ku noqonaysa inay dagaal ugu baxaan xoran kaana aw cabdan faqiiran kaana aw qaniyan marka kale ninku inuu haysto gaadiidkii wax ku safri lahaa markaan looma shardinayo xambaliyadu waxay leeyihin xanaabiladu waxay leeyihiin looma shardinayo hadduu yimaado meel ibnu taymiya oranay mnafkiisaaranay looma shardiyo kitaabkaa hadda wadu ku qoraya looma shardinayo haddii uu meel salaada lagu gaabiyo uu yimaado aninimo looma shardinayo buu leey waa la dhaqaajinaya bu maxaa jira hijradu lamid yaha hijradana looma shardiyo ayuu ohanaya zaad iyo raaxelo looma shardiyo kanona kanaa kasii daran bu le dhaqaajinaya bu leey soo ma kulli qof walba inuu baxo buu yidhi wuxuu doonaba ha ahaadee dafcan can anfusihim wa can jiiraanihim naftooda inay wax ka celiyaan iyo jiraankooda inay ka celiyaan buu leeyahay wa huwa fii xaqi man bacuda canhu qolada ka fog laakiin fardu cala alkifaaya qolada ka fog fardu cala alkifaaya ku noqonaya ayuu yidhi marka soo ma garanaysid fain lam taqac alkifaayatu hadday qoladaasu iska celin waayaan bimanazilu bihim yajibu calaa man bacuda minhum min almuslimiin muslimiinta ka fogeyd waajib ku noqonaya jihaad waajib maaha iyo meelaha kitaaba intaa lasoo rorodaan jihaadka wuxuu waajib noqday andalus waagay dhacday andalus lix boqol oo sano ka hor wa imin wa dhowr boqol oo sano ka hor wey andalus waagay dhacday waajib nagu noqday sheekooyin ba iska haysaa andalus waagay dhacday wey andalus baa dhacday khilaafadii baa dhacday falastiin baa la qabsaday ciraaq baa la qabsaday waxaa la qabsaday maxaa afghanistan baa la qabsaday ilahay baa idin ku afghanistan labaatan sano dadka meeshaan jooga wax yar baa la jiray berigaas intiina intiina badan waxaa lala dagaalamayay soddon sano ka hor annaga iyo baa joogna adinku waxaad ahaydeen ma jirinba intiina badan wax culimo ah oo tiri waxaa loo shardinayaa imaam garan mayno anugu kulley ma maqal bal culimadu iyagaa dadka diraya maxaa jira maraykankaa rabay hadda hadduu maraykanka ohan lahaa somaliya hala difaaco sacuudigaa laga imaan lahaa khuraasaan baa laga imaan lahaa afghanistan baa laga imaan lahaa meel kasta muslimiintu in la kala celin waayo baa la arki lahaa maraykankii baa yidhi lama ogola wadaadada xataa ku raacay lama ogola waa fidno hala joojiya oo waag hore waxaan lahaydeen waa fardacayn hala kacee maanta maxaa isbedelay waaqixu isku mid weeye ruush baa soo galay kana amxaara soo gashay ruush baa soo galay kan maraykan baa soo galay maxau kala gedisan yihi gaalo iyo gaalo ii sheega waxu kala gedisan yihi shalay fadwadii ahayseen maanta maxaa u bedesheen culimo allo ruux lala yaabo wey waxaan waxaan aragno maqalima halkaasu marka shiiku la maray arrinkaasu marka waxa uu sheegay inuu farducayn uu ku noqonayo buu sheegay markaas kabacdi buu haddana qoladii kale u galay hadalkaan idinku dheeraynayaa iyadana waxaad ugu noqonaysaa hadalka sharxu sunna kitaabkiisa la yidhaahdo majalada tobnaad saddex boqol toddobaatan iyo afar baad ugu noqonaysaa sheekh alislaam ibnu taymiya raximah llahu tacala dhegeysta wuxuu yidhi waama qitaalu dafci sifican dhegeysta waama qitaalu dafci dagaalka isaga wax la iska celinayo فهو أشد أنواع دفع سائل سائل ومدك أقدرا إيه هررك اللي سيقع اليوي سائلك وهرر ولما تبارك أصلا ينقع وهذا قرق أبي جواب وفصوه ويرريوي وربا إنه سؤال هاجي قاتو هوين هذا يكفصده ومسلم هدو دون أدريك كو حبل غم هاجست نبقى أكون في صحيح الله عليه وسلم حق قال مرة إنسا قرق أكوين ولا لي فرمق هذا كرتي لك أحمد تقول كرتي قال أول ما أنت أنا شبهويك إن شاء الله شبهات waa ka jawaabi doonaa باذن الله تعالى wuxuu yidhi shiiku marka soo ma garanaysi waxa uu yidhi shiiku marka waxa wey anwaacu dafci saa'ili wey can ilxurmati waddiini diintii iyo sharaftii baa la difaacaya sifac dhegeysta fawaajibun ijmaacan arrinkaasu ijmaac almuslimiin wey muslimiinta oo dhan buu ijmac ku yahay ninka maanta oranaya ma banaana ijmaaci buu ka baxaya ogaada ijmac laga baxo nas quraan la khilaafay kale wey same nafsu shay wey ijmaac laga baxo iyo qur'aan la khilaafa isku mid waa maxaa jira nabig wuxuu yiri sal slam laa tajtamicu ummatii cala adalaala abadan maxaa jira ijmaacu ma guntamo ilaa qur'aan iyo sunna in lagu xiraya mahane maba guntamoba madhegeysideen akhwaani iska ilaaliya meesha digdigta iska ilaaliya fadafcu الsaa'il aladi yufsid الdiina wاddunya laa shayءa awjaba bacda aliimaani wax ka waajibsanba male iimaanka kadib min dafcihi difacdooyis halkaan falaa yushtaradu lahu shardun wax shardiga loo xiro ma jiraan abadan shardiga looma xiro wiisho bal yudfacu waa la celiyaa bixasbi اlimkaani si kastoo lagu celin karo ayaa la celinayaa dhagax baa lagu tuuri xabad baa lagu ridi adkay baa loo qaadan wax kastaa la samayn waa ku qaylanaysa haddaa wax kala weydo ataa waxaad samayn kartaa samaynaysa wuxuu sheikhu halkaa ku sheegay fataawa alkufra baa hadalkaa ka soo guuriyey majalada shanaad shan boqol soddon iyo sideed ayay halkaas ku jiraan shubhadii koowaad maxay ahayd imaan ma jiro shubhadaa ka jawaabna miyaan ahayn shubhada xumaa intaas inay nagu filan tahay yakfi shubhada labaad hadda kulle xaran doontaan weli sheekh kalaan utegaynaa soo weydiinaynaa hadda iska ma dargeysaan laakin waa idiin sheega anigu xujada idinka ogi shubhada labaad ee hadda jihaadka soomaaliya soo galay waxa weeye jihaadka maantay soomaaliya ka jira jihaad laguma odhan karo maxaa jira ya jihaad waxaa la yidhaahdaa gaalo iyo muslim markay banaankaa kala taagan yihiin iimaanna wataan iimaankii uu muslimiintii gaar ula baxo gaaladina halkaa taagan tahay hada huwa jihaad ama jihaadka maanta hayr mutamayiz baa la yidhaahdaa alfaada imaanaysa waa isilaaad cusub baa soo baxaya hayr mutamayiz meel ku yaalo culimada kama aan maqal laakiin haddaanu arkaynaa kitaabo yar lagu soo qorayo inama oranaya aan arkayna oo muxuu yahay muslim gaal isku dhex jiraan la diranaysaan ethoobiyan keligiis maa meesha socda maya muslim baa la socda xabad haddaa muslim bay ku dhici muslimkaaba u horeeya bay ku dhacaysaaba saa darteed waxaas jaan lama yidhahdo salafiyiinta kama qayb galaan iyaga shaarkooda u cad darkooda u dheer khamiiskooda u gaabsan qur-aankooda iska akrisanayaan waxa fitna fitna way madax galaan u sheekh islam baa su-aashaa la weydiiyey raxmat ullahi caleyh ilahi waxaan xamdi ugu naqaynaa allahuma laka alxamd in culimadii kutubtoodii noo taal hala fadlullahi ogaada haddii kale wixi rabaa lagu sheegi karaa miyaan ahayn waa lagu camaynaa wixi rabaa lagu sheega iska tegaysaa miskiin laakiin culimadii kutubtooda hadday kuu taalo bal culimada dib ugu ruuxa la sheegayo horta culimada intaa ka teg kadibna waxa lagu sheegay wax kala arkay alxamdulilah dadka culimada ahay culimadu uga markhaanti kacda inay culimo yihiin muslimiinta o dhan isku raacaan dhegeysta marka hadal dheer bu le halkan haddaa rabta waa ka akri kartaa waliba isagoo ka dheer ninkii raba halkan waa sitaa kitaabka waa sidaa haddaad doonto waa ka akri kartaa laakiin mid gaaban su-aal gaaban baa idinka soo qaadaya shiikii baa waa la weydiye waa la yidhi fi fi ajnaadin waxaa jira ba la yidhi dad yamtanicuuna can qitaali tataar waxay diidayaan tataarka inay la dagaalamaan ba tataar niman la oran jiray oo muslimiinta qabsaday gaalay waagu hore ahaayeen muslimkii bay qabsadeen khilaafadii islaamkay rideen adduunkii o dhan bay baabi'iyeen waagidan waa islaameen muslim bay noqdeen laakiin ha islaameena kitaab awuhood uga dhintay aabbahood uga dhintay jankis khan ninkii la ohan jiray ee yaasiq la yidhaahdo ee kitaabada maanta adduunka yaal oo kale la mid ah kuwa iyagoo haysta ma dastuurka axdiga kumeelgaarka iyo la sheego magacyada lagu sheego la mida ah ayuu sitaa kitaabkaas wax ku xukumaan ilahay kitaabkii sunadiis wax kuma xukumaan muslimiinta waa la diriireen marka dagaal baa lagu qaaday rag baa la dagaalamay rag baa marka waxay yidhaahdeen lama dagaalamayno shubhatini shubhad weligeed waa jirtay ogaada lakin shubhadaan shubhada isma le wayaquluuna waxay leeyihiin ana fiihi man yukriju man yakruju mukrihan macahum waxaa la socda nin lasoo khasbay nimankan qoryaha sita etoobiya soo tababaray etoobiya kusoo tababartay qoryahooda soo qaatay ikhyaarkooda u yimi muslimka baabina iyaga isku mid maaha nimankaa waxay yidhahan waa niman dhagaha laga soo qabtayo khasab meesha lagu soo daray marka nimankaa inaanu dillo baanu ka baqaynaa bay yidhahdeen nimankaa inaanu dillo ayaanu ka baqaynaa kuwaan kaloo iyagu soconaya ma diidanin waa la dirinaya soo ma garanaysa waidaa haraba axaduhum hadduu midkood cararo markaanu ka adkaano hal yutabacu am laa ma laga daba tegayo ma la dili mase waa la iska daya ayaa sheekii la weydiiyey su suaal gaaban wey laakiin su-aasha ka dheer u eg baa la weydiinaya oo aad iyo aad u dheer halkay ku jirta oo akrin doontaan insha allah sheikhu wuxuu yidhi aljawaab alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin jawaabtiisa qayb ka mid a ah ina akrinaya alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin qitaalu tataari aladiina qadimuu ila bilaadi sham ma aha bilaad bay yimaadeen maaha marka waxaa la weydiinayey sham bay yimaadeen oy soo galeen oo la dagaalan dadk sham baa niman mujaahidiina ka jireen nimankii u imaaneen la dagaalameen marka wuxuu yidhi faqitaalu tataari aladiina qadimuu ila bilaadi shaami waajibun nimanka in lala dagaalamo waa waajib macal mukrigooda ku jira kan lasoo khasba xataa ku jira oo maxay waajib ku tahay dhegaysa sheikhu ma ra'yigaga bilkitaabi wasunna kitaabka iyo sunnada ayaaba waajibinaya in la dagaalamo faqaala allahu tacaala quraan buu sheikhu noo keenay anu naqaano فقال الله تعالى إلهي فإن الله تعالى يقول في القرآن وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله آية دي هدايا من أخري نفكي دي أخري الشيخ وانين عالمة ماشي أنا وإدنا واسكا أخرنا واسكدوا المرة وحشي يسمع والدين دين هداد مغشه هو الضاعة فإذا كان بعد الدين لله فإذا كان بعض الدين لله دين تقيب كم يهدو إله إليه وبعضه لغير الله qayb kalena ilaahay qof aan ahayn la siiyo wajaba alqitaalu dagaal baa waajibaya marka xataa takuuna diinu kulluhu lilah ilaa ay diinta ilaahay uu ka wada yeesho ولهذا قال الله تعالى آية كالعدد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله مرة شيخ يرى كتاب السنة كاكيني وهذا الشيخ من القرآن من قوم بيقام حقيقة القرآن كينا ما هو آيات كاتقين نفقه وكود لشناه ilo adiga miskiin aan aayadkii fahmahayne aayaadkii nafkoodii buu ku daliishanaya war aayadaan maxaa ku jira ribaa laga hadlaya dagaal buu daliishanaya sheekh bal fiirsada mu'miniintii ka taga ayaa la yidhi ribada haddaa ka tegi weydaan ilahay rasuulkiisa waa isla dagaalamaya adigu ma fahmi ilahay rasul bal akrina ilahay rasuulkiisa la dagaalamaayo laakiin dagaal ka waajibayo war ma sheekh wuxuu yidhi haadihi alaaya nazalat fii ahli daa'ifi reer daa'if bay kusoo degtay buu yidhi lamaa dakhaluu fi lislam islaamka markay galeen waltazamuu salaata wasiyaama salaadii iyo soomkii waa laazimeen والتزموا الصلاة والصيام صلاة دي يصومك ولا زمان لكن امتنعوا من ترك الربا الربا دي يديدن انك تقال ولا تقال مرك إلهي وحبا جبينوك الله تقال ثم قرأت فبين الله وحو إلهي واجبي أنه محارب الله ورسوله إلهي رسولك إن الله تقال ميان بو إلهي عدي سبحانه وتعالى إذا لم ينتهوا عن الربا هذا الربا تكتين والربا هو آخر ما حرمه الله سبحانه وتعالى وهو مال مالوي يؤخذ برضا صاحبه نينك نينكي لها با رالي وليبا لوغا قاتا ما حد دغال ما انت ادين كسو دعدو ما nin baad macaamil wada gelaysaan raalli baad ku qaadanaysa oo raalli ku siinay wamaca dalika dagaal baa laga waajibiyay wiirsho waxaan meesha ku hayno iyo wax meesha yaal wallahi marka qabta waxa sooranaysa niyo culimadu baa wax kale ahayd mas adinka wax kale ah isla yaabay marka culimadu kutubtooda akhrido adiga baa iska shakin ba iska shakinaysa ma garanaysa iyo waxa la sheegay markaad maqasho فإذا كان هؤلاء محاربين لله ورسوله يجب جهادهم فكيف بمن ترك كثيرا من شرائع الإسلام شرائع الإسلام انت بدنا كتير كورنا وبيشو أو أكثرها كتتار ستار وكلام هذا كان مركو الشافعي أيو مركو الشيخ وحو كو شيقيا إن إجماع مسلمين تهي نكي شريعة غير كما إن الله تقالوا وعيد وقد اتفق علماء المسلمين وقد اتفق علماء المسلمين على أن ضائفة ممتنعة إذا امتنعت عن بعض واجبات الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتال قتالها هذه لها القائل كوحها كاملة ايه دي دي دي يعني كرتين امتنعت دي دي امتنعت امتناع مجحود بين سميان مكانين قلبك ولا قلبه إذا كبر ذلك حشركم اللي امتناع فعل بمشان وحده ضمير هدي أي ديدو فعل متواتر وضدك وضا قرانيو فإنه يجاب يجب قتالها وهو واجب نقضي إلا لا دقالمو ونمكن لا إله إلا الله أراني أنا سوى دقالمينا إذا تكلموا بشهادتين حتى لا إله إلا الله ودي إليهم ولا دقالم يا بيشو سيلو دان لا إله إلا الله لم يكن ليه لمن كان لمن كل لا إله وتكن أيام كان يسمين أيام سيلو الله ينيا بكل شيخ واقنا تكفير وهميا عاود متيمية خالد ملوء أن قدر تكفير سو ما قرنيsid وامتنعوا هدي ديدان مثلا تصال خصينا مركا عن الصلاة الصلاة هدي ديدان ولا لا دقالم والزكاة الزكاة هدي ديدان أو صيام شهر رمضان هدي ديدان أو حج بيت الله العتيق هدي ديدان أو عن الحكم وفي الصلاة هدي ديدان بينهم بالكتاب والسنة هدي ديدان كتاب في السنة إن لو كلا حكم ولا لا دقالم إياه ينبع يقول لهم كتابك سوقري عجائب دق دق كتابا لو سوقرسي la oranayo nimankan waxa weeye labada qoloo isdiriraya isku mid waa cadaalad bal cadaalada ka warma ilahay ku dhaari labada qoloo isdiriraya isku mid laba muslim oo caasiyin oo isdiriraya cosaad saa darteed dagaal fidnaha lama dhex geli gaaladana waxaa loogu yeertay nabadda inay sugaan qoladii baqday in laga adkaado baa ina nabadda sugaan lagu yeertay inta hadda idin sheegay waa nimankii laba injizyada laga qaado wy waa nabad noo sugaya dhegaysta marka sheikhu wuxuu yidhi haddii ay diiddo buu yidhi ow can xukmi baynahum bilkitaabi wasunna nimanka meesha hadda dagaalamaya kitab iyo sunna ma ogol yihin in lagu xukumo sooma qayra layn hadda ma oranayaan laa xawla meeshii o dhan niman baa qabsaday hadday qabteen nimanku maxay sameeyeen waxay doonayaan inay islaamku xukumaan iyagiiba afkooda ka sheeganaya ogaada inagiiba ohanaya may nimanku saa kama wadaan hadalkii baan saa welinayna nimanku sidaa ulama jeedaan war iyagiiba sigiiba basheega aan qarsanayn adigina waxaad le may may saa ulama jeedaan waa iska wax kale wax kale ula jeedaan xukunka shahawaad waxa jee xukun jacayl baa meesha wada nimanku sidaa ma aha iyagii baa ku ohanaya cahdiga ku meel lagama tegi karo kitaab shaydaan soo qoray w lagama tegi karo way ka ohanaya soo ma aragti an ama ay diidaan can taxriimi alfawaaxishi fawaxishka inay xarimaan fawaxishka inay xarimaan maxaa laga wadaa zinadii inay yidhahdaan xaaraan way ninkii sameeya dhagax lagu dilo ama shaabug lala dhaco laakin haddii la yidhahdo okay sinada qofku ikhtiyaarkiisa wey aniga shaqa kuma lihi laakin hadduu nin haweeney soo dacweeyo matalan yidhahdo nin baa gogol dhaaf sameeyey maxaa la sameynaya lagu helo laba sano ha la xiro ka warram hadii saas la yidhahdo hada kufr ilah diintiisa laga tegi way subxana watacaala soo ma garanaysa awil kamri ama kamrigii baa dad baa laysan baa qof baaba laysan la siinayo kamriga keenada ma jiri jis ma jiri jirin yaa yaa yaa jooga dalkii soomaaliya raggi waaweynaa waa joogaan somalia dhalinyarada iska dhaafa nacam sikal waxaa la siinaya laysan baa la siinaya qofku kamri kusoo dejiyo laysan buu ba leeyahay meel buu furan wuxuu doonu samayn bal waa fiirsanaya akhwaani waxaa lagu sheegay arrinkaa wey maaha inuu ninku meel soo istaago yidhaahdo kamrigu waa xalaal zinadu waa xalaal ma aha inuusa waxba ka qaban weye ow caadi u arko ah, wax normal oo caadiya isaguna uu sameeyo cidda kaloo samaysaan waxdana uusan waxba ka arag wey sidaa way macneedu hakaasa ah. oo sheikh fir raggi baa jooga xogaalka ah beelno maqaantigiisa fogeeyaa baa aw nikaaxi daati lmaxaarim ama ay yidhaahdaan waxaanu iska guursanaynaa dumarka maxaarimta iyada ah macno male walaashaa iska guurso in adeertaa iska waxaan leeyahay walaasha aabbaha welidu ka dhintay iska guurso ilahay lamida ay yidhahdaan oo aan istixlaali ama inay xalaashadaan annufuusa inay nafta iska dilaan walamwaala iyo xoolaha nimanka isbaarooyinka dhiganaya ka warrama oo haddaadan sin xabad ku bac soo nafti ma xalaashan soo maalkaaga xalaal ma aha haddaadan si waa ku dilaya xalaal buu yahay kuwa dawladda sheeganaya dhiganaya meen intay dhigtaan halkaasuu dhiganaya haddana si xabad bu ku dhifanaya khasad inaad siiso maalkaagi bu xalaashaday naftaadina xalaal bay u tahay in la laayo way la iska celiyo adina waxaad leedahay nimanku waa niman fiican oo xaggay ka wadaan iska daabaad leedahay adi ibnu taymiya shaqa iskuma bigayri xaqin xaqdarre ay ku qaadanaya aw riba haddii banki haddii kuwaanu dawlad noqdaan bangiyada ribada ma laga diidi doonaa maya dunuugta dhan riba ku isticmaalaysa ama ribadii bay iska isticmaalayaan awil maysari ama maysarkii ayaa xalaal laga dhigaya kasinooyin somalia kasinoyin ba ka furnaan jiray ninkii garanaya garanaya kasinooyinka caadigaa sida ka furan magaranaysa maraykanka ka furan ayaa ka furnaan jiray ragga sarsare oo lacag tale ah baaba laysa lagu siin jiraba oo loo furi jiray waxaa la xalaashanaya maysarkii maxaa la yidhahdaa khamaarkii wixii lamid ahaa oo fiirsada halkaana ugu darane war meel halkaana cajiiban ayaa dhegeysa awil jihaadi lilkufaari ama gaalada inay la dagaalamaan bay ka tageen waxay ka tageen inay jihaadkii galaan oo lala dagaalamaya maleesho iyagu waa dibxajaadka utagteen baa la ohanaya saddex labo ama aw darbihim aljizyata cala ahli lkitaabi ama waxay ka tageen in ay dadkii ahlulkitaabkii inay jizye saaraan bay ka tageen waa lala diriraya bu leya nimanki ninka etoobiya keenay oo yidhi aniga ilaalinaysaa markuu la rabo in lala diriroba maxaa jira waaa la raba etoobiya jizye laga soo qaadaana ma aragti waxaanuba kula diriri lahayn etoobiya maxaa jizye ugala soo qaadi wey markaasuu xamar igu keenay oo intuu xamar igu keenay kule waa ku ilaalinaysa ma taaban karti haddaad taabato ayagaa fitnada wada maxaa jira xabad bay ku ridayaan baa lagu leeyay wa joogaan haddaan waddankooda ugu tagaan aba fidno ahaynba maxaad umalanaysa ayago gurigaygii jooga ala fidno weye la ohanaya bal ka warram arrinkaa maqaayiistii baa isbedeshay xataa wadaadadii baa ohanaya xata alwadaad sidii baa ohanaya oo kutubtooda ku qoran oo waxaanan been ka sheegay aan ahayn soo ma garanaysi wanaxwi dalika min sharaa'ic alislaami fa inahum yuqaatiluuna calayha waa lagula dagaalamaya bayu sheikhu dagaal baa lagula gelaya waa lagula dagaalamaya xataa yakuuna addiinu kulluhu lilah ilaa diinta ilaahay ka wada yeesho subxaana wa hadalka waxaad ka fiirinaysaa fataawa alkubra maxaa la yidhahdaa majalada saddexaad shan boqol konton iyo toddoba bejkahabaad ka eegeysaa wuxuu kaloo hadalka kale kala yihi sheikhu wuxuu yidhi waidaa kaana salafu dhegeysta salafki waay waidaa kaana salafu haddii nimanka salafka ahaa khatamu ay ku magacaabeen maanica zakaati nimanka zakada diiday murtadiina murtadiin ay ku magacaabeen salafiyinta qayb hadda ogolayn in maanic zakaat murtadiin la yidhaahdo ay ku la la murtadiin ma ahayn bukaat bay ahayd waa kana sheekh salafiyada sheekhood waa kaasa hadal salaf sheekhu salafiya alaysa kadalik yaa kasoo horjeeda ibnu taymiya gacanta taagu nin kasoo horjeeda oo yaraado salafi maaha hada sheikhu salafiya waana waasicu idilac wey culimadii oo dhan nin fiirshiyo qowlkooda wey waasicu idilac bay culamada ku sheegaan markay sheegaya waasicu idilac nin aad iyo aad waxusu akriyay wey waxusu fiirshiy oo culimada aqwaashoodii oo dhan garanaya wey wuxuu yidhi shiikhu haddii ay ku sheegeen murtadiin buu yidhi maca kownihim haddii ay yasuumuuna ay soomayeen wayusalluuna ay tukanayeen walam yakunuu aanay ahayn yuqaatiluuna jamaacat almuslimiin weliba dagaal muslimiinta kuma aan ahayn iyagoo aan dagaal ku hayn baa dagaal iyagii loogu tegey waa tukanaayeen waa soomaayeen waa salaadaayeen sakadii kaliya ay diideen fa kayfa sidee buu noqonayaa buu yidhi biman saara maca acdaa illahi wa rasuulihi ninka gaalada u tegay gaalada soo raacay sidee buu xalkiisu noqonayaa buu yidhi ibnu taymiya hadalkan markuu ka hadlayo nimanka uu sheegaayo inay la dagaalamaan nimanka imaan ma wataan ogaada waa waa niman kooxa ah oo taagan oo shaam ka dagaalamayo wey ma iimaan hadda aanu arki doonaa muslimiintu waa kala firiqday waa kala yaacday waa la qabsaday nin walba meel buu ka dagaalamaya joogaa ma fi iimaan iimaan ma jiro nimankaa marka waxa uu leeyahay cadowgii bay soo raaceen hadalka waxa ula jeedaa qola waxay ku odhanaysaa kutubta ku qoran kutubta hadda la qoray oo arrinka soomaaliya laga qoray ay waxay ku odhanayaan yaa idinku yidhi nimankaanu rag baa waxay yihahdeen nimankaanu kufaar wey nimanka gaalada soo raacay waa murtadiin diinka ka baxeen ficlan waa nasaar murtadiin wey khaanada rabtaan ugu dara maxaan idinku yidhi murtadiin wey ilaa diintiis ka baxay bal intaanay gaalada soo raacin bay murtadiin ahaayeen gaalada soo raacin baa wali kusku haystaan soo maaha qabla aanay gaalada soo raacin bay murtadiin ahaayeen intaanay gaalada soo raacin ba murtadiin bay ahaayeen soo ma garanaysaa taana gaalada soo raacin murtadiin ahay ma dhegeysateen ya culamaa rag baan aamusay baan ujeedaa shibiri lakin xaqa saa wey lanna maxaa diinta looga baxaya akhwaani maxaa diinta looga baxa marka horeysa tan hore idin kusoo sheegnay iimaankii markaynu kasoo hadlaynay diinta waxa looga baxa oo keliya haddii qayb shareecada ka mid ah gaalada heshiis lagula galo inaan la fulilayn inta loga baxaa haya ku taala yaa sheegi kara mesha ku taala qur-aanka ma ku jirta ya qur-aanka ma ku jirta mase kuma jirto ma rabo imaan iyo ma rabo waxaan wax ku kufrisiinayno imaa inuu nas yahay imaa inuu ijmac yahay imaa nas qur'aan yahay imaa ijmac yahay yaa ii sheegi kara meel qur-aanka ka jiro sax mid ka mida lakin mid kaloo kasii sarexsan baa idin sheegaya suuratu maxamed wa ilah wuxuu yidhi in aladiina irtaduu cala adbaarihim min bacdi ma tabayana lahum lhuda shayطaanu sawala lahum waamlaalahum dalika bianahum qaluu liladiina karihuu ma anzla allahu sanudickum fi bacdi اlamri wallahu yaclamu israarahum fakayfa ida tawafathum اlmalaa'ikaةu yadribuuna wujuhahum waadbaarahum ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانهم فأحبط أعمالهم قالوا لها بشكل سبحانه وتعالى nimankaas maxay sameeyeen gaaladii bay heshiis waxay kula galeen shay diinta ka mid a dalika biannahum qaaluu liladiina karihuu maa nazla allah kuwii karhaday wixii ilahay soo dejiyey sanudiicukum waxaanu idinku adeecaynaa fii bacdi اlamri kuwa hadda jooga ma ana oran waxay idhahdeen diinta oo dhan in laga baxana way ku adeecayna bay idhahdeen culimada badan baa waxay ku fasireen jihaadka waa haddii uu gaalada kula heshiiyo jihaadkan ka tegaya waa gaaloobiya waa mid ka mid a islaamkoogi rajmigaanu daynaynaa hadii la rajmiga ayaanu daynaynaa hadii la lagu gaaloobaya sidaa kale kawar sharecadi o dhan hadii banaanka la dhigay oo kitaab yaasiq la yidhaahdo yaasiqii wax lagu gaalaysiinaya la samaystay oo halkan yaallo oo shareecadii o dhan xagga layska dhigay oo laga tegey waxaad leedihin wali muslimiin wey baad leedihin miya idan haddii saas tirahdaan fircoon muslim buu noqonaya ibliis muslim buu noqonaya hadaa saas tirahdaan fircoonna muslim buu noqonaya hadaa saas tirahdaan <coughs> soo marka shareecada ilahay mid ka mida ah haddii laga tago ayaa gaalnimo ah maxaad malaysa iyadoo dhan hadii laga tegey dadkii kufriga loo sahlayaa ninka wa nimankan magaciisinay o dhoodhoobayo ohanay ma arrinku saas maaha wuu isagu samaynayo war ma laakiin kufriga uu dadka u qorxinaya walciyaadu billah culimadu waxay yidhaahdeen oo ka ah kufriga ka a ah, man shaka qofkii ka shakiya gaalada kufrigeeda ninkii ka shakiya oo saxaxa madhabahum ama madhabkooda saxiixiya fawa kaafir salafku waxay leeyihiin ugu yaraan toban toban naaqid oo laa ilaha illa allah kasoo horjeeda bay leeyihin waxaa ka mid a ah ninkii gaalada kufrigeeda ka shakiya ama madhabkeeda saxiix ka dhiga madhabkooda saxiix kama aha miya xaggooda dimuqraadiyada soo saxiix kama aha xaggooda shuuciyada soo xaggooda saxiix kama aha hadaa kufrin waay hadaa taasa kufri ah kufri waay miyadaan arkahay akhwaani meeshaan marayna miyadaan arkahay waxa ka mida ah oo lagu kufriyaa diinta in la karahsado ama qayb ka mida ah la karahsado baa lagu kufriya ilahi wuxuu leeyahy subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay suuratu maxamed ba iyadana ku jirtay karaahiyada maxay ahayd aayadda maxay ahayd gaalada markuu ilahay ka hadlayo subxaana wa tacaala dalika bianahum karihuu ma nazla allahu faaxbata acmaalahum naaqid min nawaaqid la ilaha illa allah wey inaad karahsato diinta wax ka mid ah qayb ka mid ah inaad karahsato afar iyo labaatan sac miyaana karaahiyada diinta ka warramahayn oo oranayn diintu waxaa weeye kaas waxaasay samaynayaan saasay samaynayaan oran karahiya miyaan ahayn hada karahiya waa naaqib kale waa imse naaqib baynu haynaa saddex naaqib baynu haynaa oy ku jiraan qoladaad leedihiin cali bin abi taalib iyo aad ku matelaysaan oo ad leedihiin khawaarij baa ku baxday nimanka dagaalamaya khawaarij baa loo yaqaana afar naaqidka afraad oo ay dhex fadhiyaan isagana istihzaau bidiin ilahay dentiisa lagu istihsaa kufriga gaalnimo wey xazlan aw jaddan ama ciyaar ha ka ahaato ama dhab ha ka ahaato gaalnimo wey diinta kuma jajasaan miya maalin kasta miyaan la taagnayn irhaabi diintu irhaab wey waxay wadaan nimankaa irhaab wey irhaab diintan xumaynaya lacaynayo wey istihzaa biddiin wa miyaani maalin kasta aanay oranayn oo aanay rabin nimankaan rajciyo diintii waxay rabaan inay dib noo celiyaan xadaaradda naga celiyaan hadaa kufrun waay miyaanay oranayn in qofka la rajmiyo waxa weeye waxshinimo waay hadaa kufrun waay mid kastoo keligiis loo yihahda kufriga ah. mise naaqid bay ku hadlayan miyaana oranayn geeska africa ayay rabaan waktigii madoobaa inay ku celiyaan hadaa kufrun waay waa ma yihahdan mise ma yihahdan ya ikhwaani kulli kufriyaad waay goor may yihaahdeen weligood ay oran jireen idan iyagu aan gaalada soo raacinba ayayba murtadiin ahaayeenba gaalada ugu soo raaca marka muslimiinaayo gaalada in la raaco mudaaharatu lmushrikiina cala lmuslimiin ridda wa gaalnimo ilahi wuxu yidhi subxana watacaala waxa u daliila culimada u daliishadeen يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوله منكم فإنه منهم رجي نمان كادو دوبي ee diidanaa inay nimanku murtadin yihiin kitaabada ka qora waxay yihahdeen masaakiin baa tii aayadda ma fahmin macnaheeda mhm. aayadda waxaa laga wadaa dhegeys markii imaam la helo a imaam bay ku xiranta gaalnimada xataa marka wa la kufirsanay bay ku xihan markii imaam la helo imaamku uu culimo kaxay uu kaxaysto ciidan wato haddii qolo ka mid oo ciidankaasi ay baxdo oo ay gaalada la soo safato qoladaasa gaaloobaysa ba ama hadda kuwaan ma gaaloobayaan ba muxuu kala duwan yahi ma fi imaan qoladaana dagaal bay ku jirtaa qoladaana dagaal bay ku jirtaa gaaladana way caawinaya caawinaad bay ugu yeerteen ba aayadda ilahi baa ku dhaariyey waxaa maku yaali aayadda bal nooca bal inta akridaan ku yaalin arrinkaa kuma yaalo tafsiirka culimadana kuma taalo arrinkaas kulli tafaasiirta ordaa soo qaado wa arrinka waa asal cusub wa ilahi wuxuu yihi subxaana watacaala يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم من حي علماء يقال باي كتر هذا هذيك وحي شيء جري ما كتر هذا ولدي يتقيني أصولك ما يقول هذا من ألفاظ العموم بير هذا عموما ما أرن إمام منك كبح إلهي ما أرن سبحانه وتعالى من قفك قالت شيخ الإسلام ابن تيمية قال بأن يسجل كأركي دون هذا كان هذا العنهين سو هذا أرنيه أيون أركي دون هاوي نمن كان مركو لهذا wuxuu yidhi marka fakayfa buu yidhi miman saara maca acdaa illahi warasuulih ka warran nin gaaladii lasoo saftay buu yidhi marka ilahay cadowgiisi lasoo saftay buu yidhi low istawlaa haaulaai kuwaasu hadday qabsadaan almuxaaribuuna lilahi warasuulih ilahay rasuulkiisa la dagaalamay almuxaaduuna lilahi warasuulih ilahay rasuulkiisa garab maray almucaaduuna lilahi warasuulih ilahay rasuulkiisa la colaytamay cala ardi shaami wa masr dhulka sham iyo masr hadday qabsadaan buu yidhi fa hada lwakti waktigan hadday qabsadaan xurqa oo gubanaya inaga hilibkeenna inoo qalan gabdhaheenna inoo jooga caruurteena inoo dhalanaysa lacagteenna inu iska haysanaa salaadayna inu iska tukan ma gubanayno hataa maafi gubasho ninkaan ka warrama gubanaya ka warrama wuxuu ka cunyahay dhulka muslimiinta in la qabsado ka cunyahay wallahi kaanamaa waxaad umalaysaa rag wadaada ah in soomaaliya ay ku jirto cali bin abi taalib khaliifada inay haystaa umalaysaa khaliifa inay khaliifadii joogto khulafadiiba khulafaa raashidin inay haystaan ba rag umalaysaaba si u fikrayaan sheekh bal fiirso xurqada ku jirta oo gubanayaa u fiirso waxa uu leeyahay fi mithli hada alwaqti laafdaa dalika ila zawaali diin alislaami diinta islaamka inay zuusho imaanaysaa buu leeyahay wa duruusu sharaa'icihi iyo shareecadu inay baaba'do imaanaysa bu hadee qabsadaan buu leeyahay ragga marka kasoo horjeedo la dagaalamaya raggii buu ammaanaya hadalkiisu waa noo imaan doonaa dumarka ikhwan inta kuna maxaad leedihiin tvga maba la fiirsho maxaa ka fiirinaysaa kuwa xunxun wax isku tuurtuuraayo dadka ku dhex jiro bam ku tuuraayo umada halaagayo ba meesha maraya dagaka xagaad leed ado maxa wax la qaban wey in anta mas-uuliyaddaadi meed adiga maxaa qabanaysa adiga mas-uuliyaddaadi maxay tahay maxaa ku yaal adiga xataa ma hadli kartid qamunyo waa hil bay soomaalida tirahdaa qamunyo hadalkan wadna hadda qamunyo maxaan tarayna waxba qamunyo waa hil haddaad iska qumurdo am ayay iska tiraahdo xataa waxbay ku taraysaa ninkaas xataa markay soo gaarto hebel baa tolla ayay lahaa waxbay u tari laakiin haddaa ku digato ka warama digasho haddaad samayso maalintii muslimiinta laga qabsaday muslimiinta jabku ku dhacay ee gaaladu ay soo gashay waxaan joogay xajkaan joogay dagaalku markii uu socday ee magaalada baydhabo lagu xeersanaa ee loo dhowaa dagaalkii iidaa la dhacayay hotel weyn oo madiine ku yaal baanu deganay tv-ga yaalla tv-ga yaal maxaa la yidhahdaa receptionka yaal reception aad iyo aad u weyn markuu warku soo galo waxay ku jireen headlinkay ku jireen muslimiinta oo dhan oo kusoo shamuumayeen jacayl ay u qabaan in mar keliya gaaladii iyo kuwii la socda meesha laga saaro muslimiinta ay qabsadaan muslimiinta oo dhan wallahi way kusoo degayeen s u jeclaayeen markii dhibaatadii dhacday oo muslimiintii meeshii laga qabsaday ayaan taxi soo qaatay meel baan makaan nimi taxi baan soo qaatay nin wadaad ah baa ilaha taxigiisa igu soo aadiyey ninkii baa i waraystay xagee ka timi Soomaaliya miyaa ka timi ha bal ka warran muslimiin maxaakim kayfa maxaakim Soomaal bal ka warran maxaa ku dhacay nimanka hadda waxa ay waad aragtay waxa ku dhacay musiiba iska dhacday wuxuu yiri habeenkii iidaal isagaa iga warran habeenkii iidaale buu yidhi lasoo sheegay laba boqol iyo konton baa amxaarada laga dilay buu yidhi annagoo dhallinyaro ah buu yidhi sajadnaa lilaahi buu yidhi sujuudu shukri sujuudu shukri maa la dhacday buu waa nin aanan shaqo isku lahayn ogaada maaha soomaali iyo ma kama hadlayo wallaahi ilaahay baanu shukri o markaas ba waxaa noo yidhi xayi cala aljihaad inuu dhaqaajino subaxii raggan u tagno markaas ba waxaa noo yimi buu yidhi isla markiiba haddana khabar kale waa ah muslimiintii in laga xog roonaaday carafaan tagnay waa ka noqonay maalintii koob iyo tobnaad annaga oo joogna meesha la yidhaahdo mina anagoo joogna ayaan maalin teendhooyinka galgalay anigoo xoogaa wax hawlo u socda teenaan soo galay nin sheekaa fadhiya niman dhalinyaraah oo tiro badan aad iyo aad u qurux badan mandarkooda islaamka markaad aragto u khudbaynaa markaas wuxuu leeyahay bal ka warrama imtaan la talinay leelahayn isdejiya wixii xunxumaa waxa ku dhacay aniga meel lagu jabay maalin kasta maxaa igeenayo aan ka doonayaa wuuba ku deganayaaba nin wadaada culimada aad garanaysan ka ah a lakin magaciisa ima sheegayo waa ku deganaya ka warrama yacni waaba raalliguba ka yahay inay gaaladu wadanka iska qabsato iska soo gasho muslimiinta la gumaado la baabi'iyo raalliguba ka yahaaba saasuba ku faraxsan yahaaba iyaguna meesha haysteen buba ka xumaaba waxaa laga yaabaa inaanay ra'yiga isku waafaqsanay taa ra isku waafaqsan walaalaha maa muslimiin soo ah nacam muslimiin allah laga naxo arrinkaas ogaada halkaa iyadana waxaad ka eegeysaa sidoo kale majalada saddexaad baad ka eegeysaa shan boqol afartan iyo sideed ayaad ka eegeysaa shubhatu halia shubhada saddexaad oo jihaadka soo gashay isagana oo maanta jirta soomaaliya ku wareegsan waxa weye culimadii iyo muslimiintii mawda jiraan oo kala qaybsan yihiin sidaa darteed haday kala qaybsan yihiin maafi jihaad nin walba tasbiixdiisa iska guro meeshihiisa ha iska tago wax dhaqaqayani jirta haddii qola baxdo yaa idinka haystay adinka ismagacaabay fidnolayaal baa tirta naga taga nin sheekha baa igu yidhi sanadka hore ahay sidoo kale anagoo mina joogna sanadka hore anagoo mina joogna xajkii in sheikh culimaa iyadan aad garanaysaan ayaan arrinkaan oo kale ku hadlay markaas war waxaas qurankooda lagama hay weydiin bu waxaas oo kale haddii arrinkaasu bilaabanayo horta culimadu haysu timaado buy culimadu bay soo imaaneen yaraa meelaha badbadaya warkooda igala tagbuy soomaaliya waa isaga ducaynaya bu ilahay dhibtaa ka qaaday maca salaama arrinka noocaasa maxaynu ka jawaabay ilahi wuxuu yidhi subxana watacaala faqaatil fii sabiili illahi laa tukallafu ilaa nafsaka waxarad lilmu'miniina casa allahu an yakufa ba'sa aladiina kafaruu wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tankiila nebi maxamed bilah ilahi wuxuu ku yidhi faqaatil fii sabiili illahi laa tukallafu ilaa nafsak keligaa dhaqaaq baa layi nebi maxamed sala allah alay slam keligaa intaad dhaqaaqdo wax kale adigu aada xukunto iyo cid kaloo lagu diray ma jirtee naftaada u dhaqaaq baa layihi mu'miniinta kale maxaa ku sameeye waxarad lilmu'miniin mu'miniinta door meesha ka kacen baa boorra muslimiintu inu meesha ka kacaan laakiin adigu muslimka miyaad khasbi kartaa oo qaadi kartaa maya adigu marka dhaqaaq baa la yidhi imaamu baqawi raximah llahu tacala ayadda markuu fasirayay bu wuxuu yidhi ayuu wuxuu ku yidhi arrinkaas waxa weeye bi markaan idiin soo koobo nebiga ayaa wuxuu ballan kula galay abu sufyaan maalintii uxud in ay sanadka dambe badaru suqra isugu tegi doonaan bu yidhi markii ballantii la gaaray buu nebigu u yeeray ummaddiiyo wuxuu yidhi warin dhaqaajiye bu yidhi markuu sidaas yidhi ayaa rag karhaday oo diiday bu yidhi aayaddana soo degtay bu yidhi rag baa karhaday oo bixi waayey aayaddana soo degtay o ilahay ku leeyahay bu yidhi sheku markaa laa tadaci jihaad alcadow adigu weliga ha ka tegin walintisaari lilmustadcafiina iyo inaad u gargaarto dadka mustadcafiinta ah haddii laga tago ka warrama muslimiinta mustadcafiinta ah ee dumarka iyo caruurta baaba'san halkaa looga tago maxaa lagu samaynaya ilahay baa idinku dhaaya maxaa xaalkooda seeba xaalkooda noqonaya walow waxdaka keligaa hadaa haddaad tahay keligaa keligaa haddaad tahay jihaadi kartaa keligaa waxdak ummadoo dhan isu timaado ummadda maa la isu keeni karaa nin maxamed ba isu keeni waaya sal alla alay slam hagee iska keeni kartaa ummadda keligaa baa jihaadi karaa waxdak walow kunta waxdak xataa haddaa waxdata faina faina laha qad wacadaka nusrata وعاتبهم على ترك القتال إلهي وحو كوبا لنقادين كوبا قاري وحونا إلهي وعنانتي سبحانه وتعالى جهات إلا تقوى ابن كثير رحمه الله تعالى تفسير كيسا وحكو كامي أثر بكو كامي wuxuu yidhi bara ibnu caazib baa ninu yimi markaas buu weydiiye wuxuu ku yidhi dhegeysi fiican dhegeysta wuxuu yidhi an yulqaa in wuxuu yidhi nin nin ka warran buu yidhi yulqaa mi'ata min alcaduwi boqol nin oo cadowa u dhex galay nin baa intuu soo dhaqaaqay boqol cadowa dhex galay oo fa yuqaatilu la dagaalamay yakunu mimn ma noqonaya yaqulu lahu ilahay ka yidhi walaa tulquu biaydiikum ila tahluka qoladan soo gelaya inbaa intuu isku soo xiray ama seef isu soo qaatay berigaaba ma jirin ayuu boqol soo dhexgalay ninkan inuu dhimanayo waa ogyahay boqol nin kama badbaadi karaysa baa dili saad nin bilaah tahay tababarka badan aad qabto toban baa sagaashan kale ku dilaya ugu dambaynta waa dhimanaysa ninkii sidaa yeela buu yidhi ibnu kasiir baa ku keenaya aayaddan tafsiirkeeda ninkaasuu ma ka mid yahay kuwa naftooda tahlukada ku riday hadda waxyaaba ladan maqlay ka mid tahay qaala wuxuu yidhi qad qaala allahu tacaala linabiyihi aayaddiibu ku dul akriyey ilahay baaba nabigiisa keligaa jihaad ku yidhi see buu noqonayaa buu yidhi wuxuu yidhi sheekhu axmed baa wariyey xadiiska laakiin ma garanayo ma garanaysaa sixadiisa ma garanayo qaala sheekh alislaam ibnu taymiya sheekh alislaam baa wuxuu yidhi waqad rawiya muslimu fi saxiixihi can nabiyi sala allahu alayhi wasalama في في قصة أصحاب الأخدود أيوه كيري فيها أن الغلام أمر بقتل نفسه إن باوث أمري inuu naftiisa dilo la dilo inkaa tii nin qaal isdil qaatilu nafsi waa tahay soo ma ilo adigii amray hala dilo yiri nin baa basoobisa ugu dhufata adig bay isdilay soo ma wuxuu yidhi inanka inanka qisadiisa garanaysaan inan baa wuxuu amray in la dilo oo muxuu dilay liajli maslaxati duhuuri diin siduu diinta usoo saaro dila isu dilay siduu diinta usoo saaro ayuu isu dilay walihaada dhegeysa marka jawas ala'immat alarbaca afarta a'imo waxa ay baneeyeen an yanqamisa almuslimu fii safi lkufaar inay u banaan tahay qof muslima inuu safka gaalada isku dhex tuuri karo isbiimaynti maqli jirteen oo la isbiimaynayo waa la gelaya haddii la og yahay wax la yeelayo waa la an yanqamisa almuslimu fii safi lkufaari dhegaysaadala oo ma soo noqonaya ninku wain qalaba calaa dannihi xataa haddii uu dannigiisu u bato anahum yaqtuluunahu inay dilayaan ninkaas inuusan soo noqonayn hadduu yahay uu geli buu yidhi idaa kaana fii dalika maslaxatu lilmuslimiin haddii arrinkaa maslaxa ugu jirto ma aha inu meel isku dili lakin hadduu yahay muslimiinta manfac ugu jirto wuu samayn bu soo ma ku yidhi isagana sidoo kale fataawiga nafkiisa ayuu ku yidhi hadalkaan idiin soo gogoynaayo waa jawaabtii hadalkii la weydiiye laakin jawabta dhan ma akrin karaa a kitaab iska dhan marka meel meel baan idinka soo qaada meesha nafkeeda ayuu saa ku oranaya marka alkaa waxaynu ka ogaanay inay koox isxil saari karto keligaa inay isxil saari karto oo gaalada intaa dhex gasho xabad intaa qaato bacbacbac laba ka ka dhuumato baasuu ka qaado ku xero markay ku jiraan ku rido iska dhuumato cararto mar intaad intaa adeegto soo dhex gasho oo ku dhifato oo disho adigana lagu dilo kulli waxaasoo dhan nooc min aljihaad way banaan tahay culimada kuwaas oo baneeyo aimatu arbaca banaysay ibnu taymiya baneeyey xigaaday yaan ka qaadan inaan kala hadal sunadii bay ku jirtaa qur-aankii baynu ka helnay yaynu kala hadal ka qaadanayna wadaad iska qaylinaya meelaha waxba nagama gelin iska qayliyo xaajir ilahi sharcadiisa waanu ku haysanaa waxaan waa la samaynaya soo ma garanaysa shubhatu raabica shubhada afraad ee jihaadkii soomaaliya soo gashay alfitna waxaan la sheegaya waa fitno jihaad mahali sheekhu wuxuu yidhi waa daashan miya midinka joojiya wali intaasa isi hartay kana intaasa i hartay nin kara waa iska tago xor wey insha allah aniga ah, insha allah dhamaynaya nin kara waa iska tago shubhada afraad falfitanu shiikhu wuxuu yidhi fitna la yidhi dagaalkii weli ka hadlaya nimankii wuxuu difaacayaa shiiku tataarka la dagaalamayey oo sham joogay iyo masar buu difaacaya arrinkii baa waxaa rag yidhi war waxaanu fitna weeye muslimiin waxbaa la laynaya sidoo kale nafsu shay wuu yidhi shiikhu markaas buu wuxuu ka soo warramay fitnada iyo fitnadu inaana banaanayn dagaalkeeda in laga qayb galo iyo xadiista kusoo aroortay wixii dhan buu sheegay markaas buu wuxuu yidhi falfitanu fitanka lagu sheegaya مثل الحروب التي تكون بين ملوك المسلمين والضوائف المسلمين إنه هذا كان فتن فتن فتن معنا لكبر ينفذ نقبطين والفتنة اللي شيء فايته قال لنا نضيق على مياه فتنة قول من فتنة نضيق على نضيق على مياه إلهي با وحا وفتنة كل شيء يا كفر جوا يعني هاي إلهي سبحانه وتعالى والفتنة أكبر من القتل والرمشة قال لي ماذا كون waxaan uu leeyahay waxyaalaha lagu oranayo waxa kamid ah nimankaan hub ku filan ma haystaan Mhm. waxay sitaan qolaya reer waa maxay samaynayaan marka bamay ku soo ridi waa soo carara muslimiinta dadkay soo dhexgeli kadib dadkii baa la baabinaya cilmaaniinta hadalkaa nagu oran jirtay iyo nimankii la oran jiray qabaliyiinta meel aan iska marin waadada meel iska marin laanay kuwaas waa meel baan iska marinay meel wax nagu imaadaan male laakiin bal wadaadadu naga celinaya waa kana wadaadadaasaa ku oranaya waxaa ku leeyahay fitna waa waxa oo gaalada inay joogaan masaajidada galaan ku xaaraan degaan muusig ku tuntaan kitaabka ilahay inta lasoo qaado t vyada laga daawanaysa la sheegano ma arag kitaabka ilahay inta lasoo qaado wasakda xaarka la iskaga tiro iyo kaadida la tiro fidna maha miya fidna maha taasu qof baa dhintay shiikhuu ka warramaya ka akriya baalka iska akriya <coughs> waxa uu leeyahay shiiku halkaan ma aana soo qorin lakin wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay ibnu taymiya wuxuu leeyahay waxay muslimiintu isku waafaqsan yihiin culimada muslimiintahay waxay isku waafaqsan tahay haddii dad muslimiin oo mujaahidiina lasoo qabto gaaladu qabato mujaahidiin baa lasoo qabtay mu'miniin oo saalixiina gaaladii baa soo qabatay gaaladii markay soo qabteen muslimiintii baa soo weerartay muslimiintii iska xijiyeen muslimiinta intay soo safeen raggeenu dhaqeen cali iyo jaamac iyo warfaa mujaahidiinta ah ayay intay soo qaadeen hortooda soo dhigeen haddaad nimankii tiraahdo lay kuwan aad hor dilaysaa haddaad nimankaa muslimiinta iska dayso gaalidi baa kaa tegi maxaad samaynaysa ma fahamteen sheekada muxuu yidhi sheiku muslimiintu waxay isku waafaqsan tahay haddii gaaladu ay niman mujaahidiina naga qabsadaan mu'miniin bay qabsadeen la yaqaano kadibna intay qabsadeen ayaynu dagaal kusoo qaadnay hortayna soo safeen waxay dhahan okay dagaal ma rabtaa ku olaahin laaya marka haddaynu nimanki iska dayno maxaa dhici gaalid baa naga fakar haddaynu dagaal galno nimanki baa dhiman muslimiinta ahaa maxaa la samaynayaa waa la laynayaa sheekh muslimiinta waa la laynayaa nimankaynu naqeen oo jihaadka nagula jiray aynu laynayna waa dilaynaa waxaynu laynaynaa markaas buu yidhi waxaanu ku dilaynaa ficligayga buu yidhi laakiin waxay ku dhintaan buu yidhi ficilka ilaahay buu yidhi subxana wa wahum shuhadaa cinda allah ilahay agtiisa shahaadada ka yihiin buu yidhi maxaa jira maslaxa naga tegaysa buu yidhi nimankaan kale hadii kale ma gaari karo maslaxa naga tegaysa buu nimanka gaalada naga baxsanay maslaa naga tegi waan laynayna bu nimankaa nimankaas inuu shuhad wey ila tis shuhada ka yihi masalama annagaa dilay lakin ficilki ilahay baanu ku dilay bu yii anagana dambina looma haysto maxaa jira anagu markaanu xabadda ridayno gaaladaas anu qastayna maxaanu qasdin gaaladaanu qastayna so ma aragtaan fiqiga culimada ma hada huwa fiqh culamaa ya sheekh wa culimadii wax garanaysay fiqigooda waa ka khayra iyo mura baana laka badiye naftadan waa keen alla lahay soo ma garanaysid wuxuu yihi shiku فالفت فالفتن فالفتن الفتن كالقول شيء مثل الحروب التي تكون بين ملوك المسلمين والضوائف المسلمين بقرة هي ضوائف كمسلمين توي مع أن كل واحدة من الضائفتين يضع كوح كسلبات كوح إسدرية ملتزمة بشريعة الإسلام بشرائع الإسلام شريعة المدول باللازمة يزو مثل ما كان أهل سالف سيمر مثل ما كان أهل الجمل والسفينة sidii nimankii ahluljamalka ahaa qoladii ahluljamal maalintii fitanku u dhacay muslimiintu saxaabadu islaayeen ahluljamal loo bixiyey qoladii caasho iyo la socotay iyo cali islaayeen taas oo kale fidna weeye soo ma garanaysid wainamaa wainamaa iqtataluu waxay isu laayeen buu yidhi lishubahi shubha dhacday wa umuurin cudirat iyo wa umuurin curidat iyo arin ma garanaysaa kutimi ayay isu laayeen bui taas oo kalea fidna ah ma fahamteen fidnada wuxuu sheekhu u yaqaana iyo wax inagu naqaana ma kala fahamteen fidnada muxuu ku sheegay sheekh markii laba daa'ifo oo muslimiina oo shareecada laazimaysa islaayaan ama laba madaxweyne islaayaan oo isku laynayaan umuuru dunya ama ay isku laynayaan ta'wiilaad iyo saas oo kaleta ah arrinkaas oo kale fitan weeye buu yidhi dhegeysta soo ma aragtaan muxuu tusaale usoo qaatay saxaabadii dagaal ka dhexdhacay لكن إيه وأما قتال الخوارج أما خوارج إن الله تقالمه مسلمين بها يعني يقبا علماء انتوضا بضا ما قال سنيا خوارج صلاة بيتكنيا والسوميا الحج بيتقيا الحكم كي إلهي ما الحل فليه إليهين سوما قرنين لكن نلبك الرواعات قلوا عقل عقل وأما قتال الخوارج أما خوارج إن الله تقالمه ومانع الزكاة يمانع الزكاة إن الله تقالمه وأهل الضائف أهل الضائف إن الله تقالمه الذين يك... الذين لم يكونوا يحرمون الربا ربا عن حرمها فهؤلاء قتال فهؤلاء, فهؤلاء يقاتلون ولا لدق الله حتى يدخلوا في شرائع إلى شرائع قلان الثابتة كسوغا عن النبي صلى الله عليه وسلم كسوغا shan boqol iyo lixdan iyo ko ayaad ka eegeysaa ma garanaysaa tan saddexaad majalada saddexaad soo ma garanaysa halkaa marka qolada markaynu aragnay waxaan idinsoo gudbinayaa marka waxaan idinsoo gudbinayaa ma garanaysa waagan wuxuu yidhi shiku markaa wuxuu marka ammaan ugu dhaqaaqay nimankii kooxda ahaa oo is-abaabulay soo garanaysa kooxdii is-abaabushay ee tataara ka hor tagtay iyo marka ammaan ugu dhaqaaqay marka wuxuu yidhi marka dhegeysta ama daa'ifatu bishaami masr kooxda masr iyo iyo ka dagaalamaysa iyo sham wanaxwihimaa iyo wixii la mid ah wuxuu yidhi fahum fii hada alwaqti waktigaa la joogo dhegeysta nimankaas almuqaatiluuna can diin اlislaami diinta ilahay bay ku dagaalamayaan wahum min axaqi naasi dukuula fi daa'ifati اlmansuura nimankaas waaba nimanka ugu mudan in ay galaan daa'ifada mansuurada ah alatii dakaraha nabiyu salى اllahu alayه wasalam biqowlihi uu ku sheegay fi axaadiisi صaxiixa almustafiida canhu ee aad iyo aad uga sugnaatay uu nabigu uu yihi salى الlahu عalيه wasalam laa tazaalu daa'ifaة min ummatii daahiriina calى اlxaqi laa yadurhm man khaalafahum وqaadalahum xatى yaأtiya amr اllahi wahum daahiriina calى الnaas iyaga ugu horey dadka soo gelaya qole dagaalamaysa wa innagan agteen maxay ka yihiin fidnoolayaal fidnowadayaal khaarijiyiin takfiriyiin barakalaadayaal intii xon dhan isugu dar sheekna saas u leya dhegeysta wuxuu markaa sheegay shiiku dadkii markaa wadanka wadamada kale deganaa iyo qaabkoodii iyo siday u nool yihiin buu ka warramay ok afsoomaaliya idinku sheego haddaa nimanka kale ku waalanaysaa wuxuu ka warramay shiiku ahlu yemen markaasuu wuxuu yidhi nimankii yemaneed buu yidhi muluugtoodii bay iska adeeceen raafido iyo bele iyo baas baa ka badatay haddii ay tataarku u tagaan laba laba actamayaan buu yidhi qoladii xijaaj joogtay buu yidhi dhegeysa halkaana hadal yar idinka sheegaya wa amaa sukaanu lxijaazi faakaruhum o kaiiru minhum khaarijuuna can shareeca bu hareecada waa ka baxeen bu intooda dam ya hadalka aniga ma oran dhegeysta aan la xukum insha alla ibnu taymiya hadalkiisi waa markaas buu yidhi bidca baa ka buuxa dalaal baa ka buuxa fujuur baa ka buuxa bu ciiddii arada raafidaa ku badatay wax allaale waxay tarayaan ma jirto bu wuxuu yidhi koox yar oo muminiina waa ku jirtaa laakin caajizuuna can iljihaad waxba ma tari karaan bu maxaa jira kuwa ka xoog batay bu qolaas marka wuxuu yidhi waxaaba sarayaan waxba lagama sugaya buui wuxuu soo qaatay bilaad lifriqiya buu yii shiku meel baa ka warhaya ama bilaad lifriqiya buu yidhi fa acraabuhaa haalibuna calayha acraab baa la tagtay bu kuwaas reer baadiyii baa ka xoog waa u dhamaatay bu wahum iyaguna min shari lkhalqi waaba kuwa u shar badan dadka buu yidhi bal hum buu yidhi mustaxaquuna liljihaadi walgazw iyaga in lagu jihaada u bahan yihi qoladaas iyada ina ciidankaa gurbad kamaba sugayside iyagaba in lagu jihaad u bu i sheika seeftiisu waa kala baxsanta ma garanaysa waama almaqrib buu yidhi ama almaqrib nimanka maqrib la maqrib alaqsa buu yidhi nimankaasu faranjaa qabsatay bu yidhi gebigoodaba bu yidhi kadibna buu yidhi kasiirun minhum wa askartoodaba waxa ku jirta bu yidhi kristaan baaba ka baxday askartooda bu yidhi kuwaas saliibka xiran ayaaba ku jira buu yidhi hadduu tataarku u tago buu yidhi horeyba xulafo kala noqonayaan o dhamaanaysaa bu yidhi xulafayba la noqonayaan waa u dhamaanaysaa bu yidhi magarata markaas wuxuu sheekhu فhذا وkayruhu mima yubayinu arinkaa iyo kayrkiis baa ku cadaynaya أna hadihi اcsaaba kooxdan اlatي taasoo bisham sham joogta wa mصr fي hada الوkti hm katiibaة الإسlaami koox yar waa dagaalamaysa waa imaan lama jiro ogaada ma fi imaan ma fi cid kale ma fi culimadii isu timi ma aha koox yar oo dagaalamaysa waa kooxdaanu iyagaaba katiibaة الإسlam hada iبn taymiya raximah الlahu taعala katiibaة الإسlaami wey وعزهم عز الإسلام وذلهم ذل الإسلام hadii nimankaasu ay guulaystaan cizigoodu ciziga islaamka wey hadday duloobaana dulliga islaamka wey bu yidhi ma garanaysaa ayuu yidhi ayuu yidhi sheekhu ma garanaysaa falow istawla tatar hadduu nimankaa tatar qabsado buu yidhi lam yabqa lilislaami cizun walaa kalimatun caaliya nimankaa yarka ah ee hadda firifiri loo dagaalamayo soomaaliya hadda imise qaybood baa loo qaybiyey puntland amxaara haysataa somalilan amxaara haysataa maxaa soo haray koonfur meesha muqaawamadu ka jirta koonfur wa kuwan waaba haysanaaye beladaa yarkaa figfigle oo nafti noo keenay seben uqabanaa baa laisma haystaa waxa hadda la yidhi united nationka nimankii sheegayeen uma mulxid anu aqaan anugu nimanka ay e sheegayeen ba hadda go-aan gaar niman baa ohanaya andimatulcaalamiya ama andimatu dawli niman hadda ohanaya taqriirinay hada kufur wa gaalnimo wa andimata dawliya wa laa jirto meesha daaruislam daarulkufr islaam iyo gaalnimaa jirta andima dawliya wa layihahdo ma jirto islamka wax kaloo ku darsamo male inaad ictiraafto aad qirto khatar wey maxaa jira culimadu maxay yihahdeen kufru aridaau bilkufri kufru andimatu dawliya baa ciidamada soo dirtay wadaada kitaabada ku qoraya andimatu dawliya ayaa dawladda samaysay saa darteed waa dawlad sharciya ma utegi doonaa dawlad sharciya intahay in kale meel kalaan idinku haya haddaad fadhin karaysaan adaad kudhin karaysaa meel kalaan idinku haya sharcigu wuxuu ka qabo meel kalaan idinku keenaya haddaad sugi karaysaa soo ma garanaysi nimankaa marka wuxuu yidhi haddii laga adkaado islaamkii kelimana ma yeelanayo cisana ma yeelanayo hadda marka dhulkii o dhan waa la haystaa koonfur keliya soo hartay bes meesha r koonfur keliya waa halkaa maxaa la rabaa hadda maxay gaareen laba iyo labaatan kun oo ciidana in la keeno kuwa wax waaye laba iyo labaatan kun oo ciidana oo gaala in la keeno waddanka la geliyo oo hor le habeen dhawaytaa go-aanka lagu gaaro laba iyo labaatan kun oo ciidan in la keeno iyay yihiin ba maya gaalow waxay doonaan ma ahaadin maxaa madaa kala jeclad ilaahu may sacuudi carabiya kaaga yimaadaan gaalnimay ilaalinayaan maxay khusaya aniga hadday maka iga yimaadaan oo gaalnimay ilaalinayan waxbay kama gelin shaan kuma anigu gaalowa gaala lagu keenaya laba iyo labaatan kun maxaa la yidhi magarasa meeshay degayaan xamar bay kala degayaan ba la yidhi baragana qayb baa degi kuwa hadda joogo qayb baa sii xoojin koonfurta iyo bahalkina qaybbaa degda ku halkaa markii la xasiliyo markaasa gobolada la aadayaba united nationku qayl qayladhaan buu keenay wuxuu yihi kismaayo meeshii la oran jiray halkii ku suganta ina lillahi wa ina nabadgelyo xumaa ka jirta markaa la qabsaday nabadgelyo xumaa ka jirta baraa waa la qabsaday nabadgelyo xumaa ka jirta saa darteed waa in ciidamo la diraa laba iyo labaatan kun oo ciidana nabadda ilaaliya ajaaib waa nabadgelyo xuma ma ka jirtaa malan hoos sheegaa dagaal baa ka socda ma yidhaahdaa maya laynoo hiraao nabad baa ka jirta nabad xasilooni iyo nabad iyo barwaaq baa ka jirta laakin iyaartooda nabad kama aha saasa socota muslimiinta waxay leeyihin wallahi sax waa in ciidamo la keeno weeye na ilaaliyo oo sidaa yeelo oo nimankaa dhibta badan naga qabtaa nimanka niman muslimiin waa islam bay rabaan in idin soo celiyaan diin bay rabaan in idin keenaan maxay maxay idinka galeen dambiga idinka galeen muxuu yahay bal dulmigii bay idinka qaaden oo meeshay tageen bay waxay yidhahdeen cashuur laydin rabo qolaa idin maalays waxa rabaa inay inta u yimaadaan cashuur laga qaado oo isbaara loo dhigto oo bacduduna qaylanayaan haddana markii isbaaradii laga qaado oo lacag lagama rabo oo cashuurtii loo daayay waxba laydinka qaadi maayo maxaan idinka rabnaa salaadaha kaliya tukada bes zakadana bixiya shareec shareecada ilahay weeye dadki waxa leeya maya saan ma fiicna oo maxaa rabtaa hadhow haddana waa la qaylanaya ogaada meel loo socdo lama garanayo qofka miskiin wax allaala wax u roonba ma garanayo miskiin wey sama garana wuxuu rooma dulmigii o dhan laga qaada muusan rabow kelimatu caaliya lama helayo hadda heshiis bay gaaladii ogolaatay miyaan ahayn laakiin ragga hadda diyaaradaha lagu qaadayo ingeerkaa la siinayo soconaayo laba sano ka hor waxaa la lahaa waxay galeen nimankaasu crime dembi bay galeen maxkamadda adduunka in la keeno waa in lasoo qabto maxkamadda adduunka la keeno waa maanta diyaarad barefayda wataan jad caali iyagu iska leeyihiin adu meel iskala fariisanaysa maxaa keenay akhwaani yay sheekar waxa keenay dagaalkii baa keenay jihaadkii baa keenay yaraa aynu caynayno in lahaa wiilal tuuraaya aakay afka u xir hadday rag afka furaan hadday rag afka la furi waayo waxaan ku idhi dadkii cabsiiyaan wax afka furi waaye ka baqlaan bay rabaan maanu ku ihahda <laughs> soo ma garanaysid anigu waa difaaca waxaan ihahdaa afka waxay u xirteen waa idinka cabsiinaya adinka idinka cabsiinaya baa fulayo yahay afka la xirto ka baqdaane saasaan ku ihahdaa ma garanaysid may waad baqaysaan idin soo qabtaan diidaysaan waad baqaysaan aanu baqana kullay soo idinkama bajin baan ku ihahda anigu adinku soo idin nagama baqino gaalo uma yeeran markaa tabar weydeen calmaaniyiina idinka adkaatay anigu iyo gaalo maalintaanu kala harro meesha geli doontaan baa la rabaa soo ma garanaysa wuxuu yidhi marka shiiku arrinkaasu marka daaifa daahira ma yeelanayaan kelimad bu yii maanta kelima habay leeyihin muslimiinta ogaada kelima united national maanta looga hadlaya somalia maka hore loogama hadli jirin sheeke laiska ilaawo maanta waxa laga yaaba in ciidamo la keeno gaal waxaa jira in rag la noqday baa la laiska dhiciyay baa la arkay annaga waxaan la taaganahay ha hayaan waxa hayaan haba yaraatee ma jirto maalan sheekhu wuxuu yidhi markaa ka dhegeysa faman gafasa canhum ila tataari hadalka hadday sheegaya buu xoojinaya faman gafasa canhum ila tataari ninkii nimankaa intuu ka tago tataarka u gala kaana axaqa biqitaali kaana axaqa bilqitaali min kaiirin min atataari kaa in lala dagaalamo weye ma maqlaysaa ninkii intuu iyaga ka tago tataarka u gala kaasaa ka mudan in tataarka la dilin isaga la diliya wargeysta ya akhwaani oo maxaa jira sheekh meesha imaam ma joogo oo kooxdaanu koox imaam wato maahe maxaa dhacay imaam ma xirin sheekh sheekada lagu sheegayo dhan eer culimada hadalkooda meey xagee ka keentee iyagaa kuusoo qoraaya hal kelima oo sheekla kuu keeni maayaan soo ma garan fa ina tataara fiihim lmukrahu wa ayr lmukrahu nimankaan aynu la yeelno qayb soo khasbin qayb soo khasbin baa jirta wey laakiin kan ka baxay isagana nama khasbin mukraha ma say iska tegi markaas buu yidhi wastaqraqat sunnatu sunnadii waxay noo cadaysay buu yidhi biana cuquubata almurtadi acdamu min cuquubati alkaafir alasliy muxuu ku xukumay ila dhegeysta ninkaa muxuu ku xukumay ka baxay meesha inuu murtad yahay oo gaalada u galay innagana maxaa nala ku yidhi markii imaam la helo imaamka ninkii ka baxsada ninkaa daa murtada laakiin hadii daaifo meelaha ororgeyso afka xiratay nin ka tago oo gaalada u tago ethoobiyaanka galo murtad ma hadal isaga muxuu yidhi shiku nimanka afka xirtay ninka ka taga murtad wey wuxuu yidhi murtadka shareecadu waxay qabtaa inuu ka cuqubo badan yahay gaalka asligaa buy min wujuuhin mutacadida wujuuh tiro badan bay ka qabtaa buy minha waxaa ka mid a ana almurtada yuqtalu bikuli xaali markasta isaga waa la dilaya walaa yudrabu calayhi ljizya jizya lagama qaadayo walaa yucqadu lahu dima ballan lama siinayo bkhilaaf kaafir asli tan kaafirka asliga inta sal sini markaas buu sii waday bad buu galay ma baa soo gudin karaya sidoo kale iyadana hadalkaas iyo hadaladii horeba waxaad ka helaysaa majaladii aan kuu sheegay saddexaad fataawa kubra waxaad ka helaysaa shan boqol afartan iyo sideed ilaa shan boqol iyo konton laga gaaro intaas ban ka asli hadalla qurux badan baad ka helaysaa hadalkaa markaynu soo sheegnay oo nimankii afka duube ay ibnu taymiya raximah llahu agtiisa katiibat islam bay ka yihiin agteenana inaga maxay ka yihiin fataanin bay ka yihiin wujuub lmaali cala aljihaad waxaanu kusoo xiraynaa jihaadka in maal la siiyo waajib wey عجائب من هناك في التنويات عن عكسنا لقيت الشيخ ابن تيمية يدين كيني هذا الشيخ السلفية أنا يدين كيني الشيخ هو كسوة هذا سؤال بلو يدي شيخ مجلدة شنادوي الفتاوى الكبرى وحال ويديي صفحة شنبقل صدن يتدبوي وحال ويديي الشيخ حديق قف دين لقولي هي جهاد لو ماشي يماضو ma iska fadhiya dayntiibu gudaya mase jihaadku gelaya arrin uu ka hadlay marka sheekhu haddii jihaadku marka farducayn uu noqdo jihaadku iska dhaafay waxaan leeyahay dayntii uu iska dhaafay jihaadkii u gelaya buu markaas buu marka wuxuu yidhi walidaalika qultu waxaan idhi buu yidhi low daaqa almaalu haddii xoolihii yaraadaan can idcaami jiyaaci waljihaadi way u qaybsami waayaan dadkii gaajaysnaa iyo qoladii jihaadaysa bay uqaybsami waayaan agoonkii baa dhimanaysa arimiladii baa agga ku dhimanaysa qoladii jihaadkana lacag bay u baahan tahay ilo jihaadki ma soconaya waxaan idhi buu yidhi bal hadalkaa dhegaysta wljihaadu aladii yatadararu bitarkihi waa jihaadka haddii laga tago muslimiinta dhib soo gaaraysa waa waa jihaadkii ama jihaadkii gaaladii kugu soo socotay qadamna aljihaada kuwaan dhimanayu iska daynaynaa iyaga mujaahidiintaan siinayna bu halkaa weliga ma maqasheen agoonta waxa loo caruuriyo agoonta agoonta agoonta mujaahidiintaa ka dharan agoonta gaalada waxbay siinaysa hataa gaalada hataa agoonta waxbay siinaysa laakin ninkaa wax siinay nin wax siinay soo ma wuxuu yidhi shiiku dhagaysta wuxuu yidhi faqadamna aljihaada jihaadka ayaanu hormarinayna وإن من مات ها وإن مات دي. وإن مات جياع حدود انتم متي قاجتنا كما في مسألة تفرس وحقل يا بابك وحقا وضع بابك دا ينسو شيء يوي waxay tahay macnaheedu haddii muslimiintii haddii gaaladii muslimiin lagu xeero nimankii la leynayo kale baabkaasu gelayaa kuwaasayba noo banaan in la laaye kuwan rag ka dhinteen maxaa jira waxa ka daran muslimiintii la qabsadee dhowr qof oo gaajo u dhintay muslimiintii la qabsadaa ka daran buu leey soo ma garanaysid wuxuu yidhi markaas wuxuu yidhi wa wla faina hunaaka hadal xoogaa kala gogo-an wey faina hunaaka buu yidhi nimankaa loo dhigay naqtuluhum bificlina ficilkayaga ayaanu ku dilaynaa wahunaa yamuutuuna bificli illahi iyaguna ficilka ilahay bay ku dhimanayaan bu soo ma garanaysid majalada kuu sheegay baa isagana hadalkaa ugu noqonaysaa waxaan ogaanay marka jihaadka in wax la waajib oo waajib wuxuu ka horeeyaa armaladii iyo aytaamtii waa kaa sheekha ka horeeya waliba intaa keliya maahan culimo badan baa ka hadlaysa laakiin in waqtigu dheeraanayo ayaan ogaa saas aan kaga daayay waxaan gelaynaa qayb saddexaad soo daashee dad jooji isku joojinay qayb saddexaad inta in ku dhow ku soconaysa tana ka gaaban lakin xoogaa soconaysa inta badan maxay qabaan in la wado okay abdi ninka la yidhaahdo shiiku halkan waxaan ka hadlayaa marka waxaan rabaa inaan ka hadlo arrin iyadana xasaasi ah arrinka hadda ka hadla xasaasi waa soo ma mid kaloo xasaasi rabaa inaan ka hadlo oo isagana muran ka taagan yahay arrinkan xasaasiga aan ka hadlayo waxa weeye umarada iyo salafkii waxay ka qabeen salafkii iyo jihaadkii baan ka soo hadalnay salafkii iyo iimaankii baan ka soo hadalnay umarada iyo jihaadka waa masala xasaasiya khatar ah maanta aan la taaban karin laakiin masalada maadaama ay xasaasi tahay muran ka taagan yahay ayaa waxaan rabaa bal salafkii waxay arrinka barta nebigu wuxuu ka yidhi iyo salafkii wuxuu ka qabo bal inaan qayb ka mid idinka sheego umaradu saddex qaybood wey qayb waxa weeye ilaahay waxa amuu nabigu ku sheegay sala allah alay slam khilaafatu calaa minhaaji nubuwa wax walba waxa loo baahan yahay sharciga miisaan buu u baahan yahay haddaad dhinac aaddo sharci waa dheleeya haddaad guluwi xagga ku samayso xaggaa dheleeya haddaad guluwi jafaa xagga ku samayso xaggaa dheleeya muxuu u yahay sharciga waxa uu u baahan yahay in uu mar kasta miisaan saaro u baahan yahay sharecada islaamka saa wasad wey saddex qoloba khilaafa calaa minhaaji nubuwa khilaafa waxa ku soconaysaa manhajkii nebiga sala allahu alay wasalam sida tii abubakar iyo cumar cumaan saxaabadii radi allahu taala arrinkaasu khilaafadaas biyo kama dhibcaan baa la yidhahdaa hadal kama taagna waa biyo kama dhibcaan daaco iska daaye waxaynu u noqonaynaa la taliyayaal waxaynu u noqonaynaa wax kasta waynu difaaci waynu u dagaalami waynu u dhiman waynu toosin wax kastaynu samaynayna ilahay baa muxuuna leya ya ayuha aladiina aamanuu adiicu llaha waadiicu rasuula waulu lmri minkum ululmriga adinka idin ka mid ah maba soo qorina ma arrinkaa inaan galo ma rabino meelo kala raba inan ka hadlo ma iyada mas ma ku dheeraanayo maxaa jira hadal uma baahna ilaahay taa wuxuu nagu adoonsaday inaynu raacno wuxuu leeyahay cabdiraxmaan ibnu sacdi aayaddaa marka fasiraya wuxuu leeyahay balu fiirsada ya ayuha aladiina aamanuu adiicu llaha wa adiicu rasuula ficilkii baa laba mare soo celiye ya ayuha aladiina aamanuu adiicu llaha ficil wa wa adiicu rasuula ficil kale wa wa ulu mri minkum ficilkii lama soo celin bu yidhi sheekh ajaab culamada wax kale fiirinaya wuxuu yidhi lakin marka saddexaad ficilkii lama soo celin bu yidhi ee maxaa la yidhi ulul amri minkum baa la yidhi labada horena ficilkaa la soo celiye wax arrinkan macnaheedu yahay buu yidhi waxa iyaga lagu adeecayo waxa weye ilahay rasuulkiisa markay adeecaan baa iyagana la adeecaya sirta meesha ku jirta arrinkaa wey culamada ajaa'ib qoladaas iyakan waa dhibcaan wey qola kalaa jirta ilaahay shareecadiisii wax ku xukuntaa oo manhajkeedu yahay laakiin dalama wey dulmi bay sameeyaan maxay sameeyaan dulmi laakiin manhajkoodu muxuu yahay ilahay shareecadiisa wey laakiin manhaj waxay sameeyaan dulmi dad bay dilaan iska dilaan xaq u dilaan maalan dadka xoolahooday qaataan eex bay sameeyaan sadbursi bay sameeyaan wixii la mid qolada noocaa samaynaysa iyadana guud ahaan waa la dacaya guud ahaan waa la dacaya laguma hormaanayo xabad looma qaadanayo lama laynayo laguma baxayo lalama dagaalamayo laakiin waa laga taxafudaya taxafud markaa nin sheekha culima aad tahay waa ka taxafudaysaa yacni inaad shaqa uqabato waa diidi kama shaqaynaysi qaadi uma noqonaysid maxaa jira qofka isna baa lagu keenaya dil baa lagu ohanaya amiirka amarkiisana maqasho wa necab yahay buu ku keeni rusuumaad buu soo dejin isagu leeyahy rusuum lmalakiya la yidhaahdo qorgooy qof baa khaldara ku dil isku dilaysa askartii qof baa soo qaba lagu oranay dembi gelin iska xeraysa askari looma noqonayo waa la iska ilaalinaya xagee baynu ka qaadana arrinkaa waxaynu ka qaadanay sunada nebiga sala allahu alay wasalam nimanka waa nimanka uu nebigu leeyahay sala allahu alayhi wasalam nimanka noocaasa lama dagaalamaysaan xataa hadii ay xoolihiina qaataan oo idin dilaan nimanku le nimankaa way nabig sal slam xaqiinni baad gudaysaan xaqoodina xaqiinni baad gudaysaan idinku lahaayeen xaqii adinku aad kulahaaydna ilahay baad ka dooranaysaan bu yidhi nabigu sal ly slam waad safraysaan marka waa iska safri waad joogi halkaas ad haddaynu kuwa ku baxno maxaynu noqonaynaa khawaarij takfir bin ninkii kuwaa ku baxa takfir warki waa cadi halmalaynaya khaanadii meel udhexaysan ku jiraa malanaya hadda labadii khaanadood okay nabigu wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam liya'tiyanakum calaykum umara umara baa idin imaanaysa yuqaribuuna shiraara annaasi waxay soo dhaweynayaan dadka xunxun wayuakhiruuna salaata waa niman fiican laakiin qaad cunayaasha iyo ma garanaysaa tubaaka cunayaasha iyo fanaaniintii iyo waxaas iska soo dhawaysanayaan qolada fiican waa ka tegay maxaa jira dulmigooda ku diidayaan oo nin ficli dulmigii ma qirayo qoladaan marka dulmiga iskala hella hoobayda kula jirta la cunaysa qolada soo dhawaysanayaan wayuakhiruuna fii salaadiina dad ka saareen imaam nabigu markuu leeyahay intay salaad dhexdiina ku tukanayaan yaan qalad loo fahmi macnaheed waxa weeye intay dadka imaam u yihiin waaye oo ay dadka salaada ugu yeerayaan ee ma aha nin munaafiq ahoo salaada intuu wuxuu yimaadaa ciidaha yimaado t v laga duubo oo odhanaya dad muslimiin la joogta haddii kale dadki weligiiba salaad ninkaan laguma arag ninkaa maaha ninka la sheegayo ogaada soma waa la isku khaldaya waxbaa madaxa la isu gelinaya rag markaasaa lagu gelinaya can mawaaqiitiha waktigeedii bay dib uga dhigayeen faman adraka dalika minhum ninkii nimankaa gaara falaa yakunana cariifan cariif yuusan u noqonin cariifku waxa weeye kaaba qabiil wa odaashka baqablaha farjablaha loo bixiyey oo marna xagga utagayo xoogaa kasoo qaadanaayo marna kan utagaayo xoogaa ka qaadanaayo adaan kula jira ohanayo ma banaano inay ushaqeeyaan sidoo kale waxayna culimada waxa soo gelaya barlamaaniyiinta iyo wixii lamid ah ayaa soo gelaya bay yidhahdeen maxaa jira iyagana kaaba qabiilo iyo weye qabail baa soo dirsaday iyaga nafkooda iyo gobollo baa laga soo dirsaday soo ma walaa shurdiyan askari yuusan unoqonin bu yiri nabigi sal l slam walaa jaabiyan midka xoolaha usoo aruuriyay yuusan unoqonin maxaa jira dulmi buu ku samaynaya walaa khaazinan xisaabiya yuusan u noqonin xadiiska sarix miya ma sarix maaha fi axaadiis saxiixa ba xadiis ka fiirinaysa raqamka saddex boqol iyo lixdan ka eeg axaadiis saxiixa saddex boqol iyo lixdan axaadiis saxiixa ka fiiri ma ujeeda mise ma jeedi halkaa nabigu muxuu noo diiday sal slam nimankaa inayna waxba ku darsanin iska da ina kitaaba iyo ka qorto tirado nimanku waa niman fiican iyo kan weyo iska da xadiis kala soo arooray uu nabigu yidhi sal اllahu alayh wasalam inaha satakunu bacdii umaraa yadlimuuna wayakdibuun dadkana way dulminayaan beenna way sheegayaan faman sadaqahum bikadibihim ninkii rumeeyo nimankaa beentooda wamaa'ilahum calaa dulmihim ee dulmigooda ku taageera ina warqad u qorto in la fiican yihiin in dadka u keento dulmigooda ku taageeraysa falaysa minii aniga iga mid maaha waanaa minhu aniguna ninkaa ka mid mihi saakuma waman lam yusadiqhum ninkii aan rumaysan bikadibihim beentooda walam yu'aamilhum aan xaggooda u leexanin oo dulmigooda calaa dulmihim dulmigooda aan ku raacin fa minii wa ana minhu ninkaasu anigu iga mid yaha naga mid baan ahay nimankaa iska ilaalinaysa marka soo maaragtay xadiiska waxaa wariyey isagana axmed baa wariyey tarqiibka ayuu ku saxiix yeelay ma garanaysaa eh, maxaa la yihahdaa albani raximah llahu tacaala waqala sal sl xadis kaleeto iyaakum wa awaabi suldaan kala ilaaliya adinka iyo albaabada suldaanka inaad tagtaan fainahu qad asbaxa shacban habuutan iska ilaaliya ninkaasu waxa uu noqday sabcan habuutan waxa ay ku fasireen culimadu dullan daliilan dulli buu noqday ninka arrinkaas iska ilaaliya adoo nin sheekha ah garku intaa leegyahay oo caalima in muluugta hortoodii laga calin waayo oo aad la fadhido oo ku horshee la magaciisido oo la fadhido iyaga oo muslimiintii waxaa laga yaabaa meeshu adiga jeega kugu qoraayo garabka kaa taabanaayo fadwada adigu aad siinayso hoosteeda in walaalaha lagu cadaabaya baa laga yaaba rag walaalaha masjidka kugula tukanayay inta lasoo qabto hoostaada lagu cadaabaya adina kor baad fadhidaa la qoslaysa shaaba lagu shubay qadirdido sumar wuxuu yidhi nebigu sal sl xadiis kale dhegeysta isagana man ataa abwaaba suldaani istutin ninkii suldaanka albaabkiisa taga ninkaa waa la fidneeyey ogaada waa fidnaysan yahada maftuun wey waa nimankii tukanayay baa wey kuwa maanta jooga u imaan doona kuwaas maa wamaa zaada axadun min suldaanin qurban nin suldaan kama zaaidsado inuu u dhowaado ilaa isdaada min allahi bucdan ila ilahi buu ka fogaada subxana wa tacaala waadix mise waadix maa xadiisku waadix maya masuwaadix maa axaadiis saxiix adkaygeysa iyadana kun boqol iyo toddobaatan raabka aad ka fiirinaysa ma ujeeda mase ujeeda ninkii u dhowaada boqorka uu soo dhawaysto qurba udhow ka hela ilahay buu ka fogaanaya subxana watacaala ilahay wuxuu ka helaa fogaansho u ka fogaado waana fidnoobay ninkaa diintiis baa laga fidneeyey maxaa jira fataawi beenaad uqor kusiinaysa maxaa fataawi been khabiir inta lagu yimaado wax lagu soo maldhici xaggaa lagu soo samayn kanaa lagu samayn waa lagu qosli ma diidi karaysi waa iskaga saxiix sida culimada lagu sameeyey oo kale fitnatu khaliij albani baa meelka istaagay diiday nag culimada sacuudiga waa iskaga raaca sheikh maxaa la oran jiray <clears throat> ilahay unaxariisto subxaanahu watacaala <clears throat> imaam ilahay u naxariisto subxaanahu watacaala ibnu baaz wuxuu fadwooday waagii hore inaan waxba lagu darsan karin lana la dagaalami karin lana raaci karin nimanka shuuciyiinta ah soo ma garanaysa shuuciyiintii nimankii muslimiinta hor joogay shuuciyiinta ah waxba laguma darsan karo gaalo wey waagii dambeetona wuxuu fadwooday inay gaalo yihiin ninkii la oran jiray lala dagaalamay maxamed ciisa sadaam xuseen laakiin ciidankii waxaa ku jiray nimanka syria oo isku bacsiyin labada isku mid wa xaggana bacsiyin baa ku jirta dagaal ku jirta xaggana bacsiyiinta kalena gaala way la dagaalmayo dalalka ka warran so arrin iska hor imaanaya maaha albani baa ka hadlaya marka arrinkaas wuxuu leeyahay wuxuu oranaya hadal buu oranayaa waxa culimada la yihahdo wajucila taxta alwaaqici culimada waa la xusbay buu leeyahay albani waa loo yeeray waa l adigana nagala qayb gal shirkan tawqiici ayuu yii ma garanaysa wallahi hadday meel kasta igu yeeraan inuu teghayn meel mawqif adag bu ka istaagay raxmat ullahi caleyh markaas bu wuxuu yidhi ima waxaan ku xukumayaa fadw fadwada buu yidhi shiikoodaan ku xukumaya fadwadeeda maha ajiib w fitnatu khaliid buu kaga hadlaya shik cadadaha ku jira ayuu ka hadlay wuxuu yidhi anigu fadwadoodaan ku xukumaya fadwadeeda kuma xukumayo ma macna hada waxa weeye awal shiiku wuxuu nagu yiri gaalada lama adeegsan karo buy maantana gaaladii buu baneeyey in la adeegsado buy marka laba mid weye buy imaa inuu maraykan islaamay buu yidhi ama reer aal sacuud inuu kufriya labadaa mid weye buy <laughs> ama reer aal sacuud baa kufriyey buu yidhi ama maraykan baa islaamay buy so margeysa margeysa saas buu leeyay sheekh ma hadal dheer okay marka waa khatar wey nimankii marka maxay samaynayaan qofkii nin sheekha weye tacbiir baa lagu samayn karaya maxaa jira ninkaan markaad saaxiib noqotaan oo heshiisaan oo wada hadashaan oo lagu karaameeyo oo shiikh baa tahay lagu yiraahdo oo garabka lagaa taabto adiguna marka dambe tanaasulaad badan baad iska samaynaysa tanaasulaad badan ilo insaan baa tahay shiikh kasta aha waxa doonta ahaw tanaasulaad badan baad samaynaysa soo ma garanaysa maaha macnaheeda qadarta culimada in la liidayo maaha lakin way kugu dhacaysaa nimanka ha marka ka car ka tag selafka hadalkoodi baan arki doonaa fiirina marka selafka qayb ka mid ah sufyaan waxaan umalinaya sufyaan ibnu cuyeyne inuu yahay maxaa jira hadalkaa hadal ka hor oo ku xiga baa sufyaan ibnu cuyeyne lahaa markaas buu yihi ibnu muflix baa wuxuu yidhi kitaabkiisa la yidhaahdo adaabu sharciya ayaan kasoo qoray marka ibnu muflix waa u qaala sufyaanu wax kale kuma darin marka hadalka ka horreeyana qaala sufyaan ibnu cuyeyne u yidhi marka sufyaan ibnu cuyeyne saas baan ugu maleeyey ما زال العلم عزيزا علم عزيز يسيسا كما تقين بيه حتى حمل إلى أبواب الملوك إلى الله قاضي أبواب في ملوك إلا لقي علم عزيز بهاوي وأخذوا عليه أجرا وعلماء الأجر هو قاضي شيخي بالغوري مشار بقصين من مشار قصية هذا كوري ما كري مشار بقصية شغالة تاعي سوى كري إمامك مسجد كان imaamka masjidkan imaamka ka ah fad walba ma dhiibi karo fad walba ma dhiibi karo waa inuu masjidka maslaxadiisa ilaaliyo ma dhiibi karo fadwadu doono isagoo arinkaa og inuusan dhiibi karin isagoo og arinkaas inuusan sax ahayn buu iska aamusaya iska tegay xagga ma shaqaalka soo ma garanaysa marka ninka haddii mar mushahar la siiyo ninka mushaharku siiya ku leh wuxuu doona kuu qoray wuxuu le waxaa sheeg waxaa samay ayuu ku ohanaya isku samaynaysa adiga maxaa jira ninki shaqaalaad buu tagu shaqaysaaba inaad ka maaranta banaanka iska tagto wey ama shaqada lagaa ariyo haddii kale wey soo ma garanaysa wuxuu yidhi oo ajri ay ku qaateen buu yidhi culimada ajir ku qaatay fanazaca allahu alxalaawata min quluubihim ilahay baa culimada quluubtoodiiba macaan ka siiba yidhi wamanacahum alcamala bihi camalkan ina ku amal inay diinta ku camal falaanna ilahay waa u diiday bu yidhi ma garanaysa adaaba sharciya baad ka fiirinaysaa hadalka majalada labaad bejka konton iyo afar baad ka eegeysa hadalka ibn muflix kitabkiisa ad ka eegeysa ibn jawzi ba wuxuu yidhi isagana talbis ibliis kitaabka ka hadlayay wuxuu yidhi culimadii buu ka hadlayay marka culimo umarada u dhawaatay buu ka hadlayay markaas bu wuxuu yidhi culimadu inay u dhawaato oo u tagto maxaa la yidhahda ku dhex darsanto umarada ku dhex darsanto buu yidhi saddex fasaad baa ka dhalanaya bu yii saddex fasaad baa ka dhalanaya bu fasaad koowaad alamiiru yaqulu buu yidhi lowlaa anii calaa sawaabin haddaanaan sawaab ku jirin lahayn buu yidhi la ankara calaya alfaqiihu faqiihu waxaan waa ii diidi lahaa ayuu oranaya shiikhu arrinkan waa ii diidi lahaa wakayfa la akunu sawaaban wakayfa la akunu musiiban waqad yaakulu maali xolahaygu cunayahay jeeg baan isaga qori jeebku iskaga ridan dhag mushaar baan iska siin jeebku iska gashan waxay xalaal wey marka waxaan aan samaynayaa dhan waa xalaal buu leeyahay marka kow markaas buu oranaya marka ninkii hadhowda hadal sheega khawaarij weeye hala soo qabto waa khaariji dawladdii buu ka hor yimi hala dilo hala xiro wadaadkii baa lasoo fariisin t v-ga ku dhufan isaguna dheg khawaarijta hala laayo hala baabi'iyo hala qabto agga hala sameeyo bilaaya ka dhixi meesha soo ma garanaysa fasaadka saddexaad oo ka dhalanaya waxa wey buu yidhi kan saddexaad waalcaamiyu ninkii caamiga ahaa yaqulu wuxuu odhanayaa buu yidhi laa ba'sa bi hada alamiir walaa ninkaa wax dhiba marayo lianna wuxuu yidhi walaa bimaalihi xoolihiisa in la qaatana mashaakil ma leh walaa biafcaalihi wuxuu sameeyo dhib ma leh faina alfaqiiha laa yabraxu canhu waxaa jira ninkaan wadaadka ahay kamaba agtagoba intaa iska dhex fadhiya soo garanays ninkaan iska dhex fadhiya haddii meeshu xubaan lahayd waa ka tegi lahaa buu oranaya caamigii wuxuu leeyahay dawladdii baa laga horyimi laa ilaha illa allah muxamad rasuulullah nimankaan dawladda ka hor imaanaya maxaa jira wadaadkiiba halka taagaa garweyn baa soo dhex istaagi markaas buu fadwo kuwaas fidnoolayaal wey halqabka bilaa ay sameeyeen kanay sameeyeen iyo oranaya fasaadka saddexaad wahaaliu alfaqiihu nafkiisi ninkii nafkiisa ahaa fadwanaya u yidhi fainahu yufsidu diinahu bidalika diintiisa meesha ku khasaariyay bu waxaa laga yaaba fataawi khatar inuu iska soo saaro oo fataawigiisa waxa ummadda lagu dilo muslimiina lagu laayo baa laga yaaba waana dhacaysaa ma garanaysa soo ma garanaysa taas ayaa dhici karta buu yidhi ayaa imaan karta bu yidhi ma garanaysa waa garan sufyaan thawri raximah llahu tacaala sufyaan ibn cuyayne baynu kii hore ka dhignay sufyaan thawri wuxuu leeyahay isaguna maa akhaafu min ihaanatihim lii nimankaas aniga inay haanistaan idilaystaan oo yidhahda waxun baataan macno lahayn waxba ka biqi maayo buu leeyahay nimanka umaradaha buu leeyahay wainamaa akhaafu min ikraamihim nimanku inay karaamayaan baan ka baqayaa buu leeyahay haddaa mar nimankaas ku karaameeyaan waxbaa kugu jira he ogow soo ma garanaysa shay baa kugu jira maradi ku yidhaha nimankaanu waa niman cajiiba ah weye niman fiican weye haday ku yidhahdaan nimankan wadaadadan waa dad fiican wey waa dad dhib lama fiican yihiin iyaga dhib ma wadaan mashaakil ma wadaan dhabarka lagaa taabto waxbaa kuu jira ogow sheikh wuxuu leya wakaasa salafki waa kuwaasa sufyaan wuxuu leeyahay sufyaan thawri wuxuu leeyahay ka biqi maayo aniga inay nimanku udullaystaan ee waxaan ka baqaya inay karamayaan oo fa yamiilu qalbi ilayhim qalbiga markaa u ilanayo raacaya markaas hore dadka sida halaga daayo umarada halaga daayo darada hala joojiyo khawaarijnimada khaarijada halaga baxo qoladaas qoladii labaad waaye qola saddexaada jirta qolada saddexaada jirta waxaa la yihahdaa dawaaqiid magacood ma oran karaysa magaca magacooda dawaaqiid baa la yidhaha culamadu waa tiri maxaan diidayna anaga inaynu dhahno ilaahay baa yidhi subxana wa tacaala ilaahay baa yidhi inay dawaaqeyn ku sheegay waraanka ma ku jirta mise kuma jirta ya akhwaan haddaan been sheegayo iyo xufaadda yaa jooga aayad ee arrinkaasi ku jirta yaa isoo akrinaya tafadal sheekana sheekh ba halkaas iska fadhiya culamada halkaas iska fadhida masha mm, allah ما شاء الله إلهي وحده سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ووحب الأمرين إنه قالوا ذلك يجن ويحكم تقيان بقى ابن تيمية رحمه الله تعالى كتاب كسلي هذا الصارم المسلول على من شاتم الرسول وحليه إن أدونتو إن داقوتك أحكم تكتو وكفر ما هنا سمعتوا معها سمعوا لقيت الأليرو حيني إن أدونتو با ayaa kufriya maaha inaa xukun tartaba waayo muxuu ma doonayno laakiin ogow ma doonayno waayo muxuu yihi ilaahay subxaana watacaala yuriiduuna yaxkumuuna lama oran yataxakamuuna lama oran yuriiduuna an yataxaakamuu waxay doonaya ina xukun tagaan baa ومحي رمان إلى الضاغوت وقد أمروا أن يكفروا به نبقى قرآن كفر دون كفر واركا شو قرآن كفر دون كفر إلهي وحو كو كفر سيئة وكيري كو قالوا وكيري كفر دون كفر من نقرأ maya ilahi kuma amri karo subxaana watacaala culimada ka fiirsha hadalkeeda ka eega hadda uma socona arrinka nimanka marka noocaasa dawaaqid baa la yidhaha waxaa jira nin kasta oo ilahay aan uxukun tegin subxaana watacaala daaqud wey ilahay daaqud buu ku sheegay subxana watacaala ibnu qayim aan ka hadlayo shanta sheegaya ru-uustooda ninka shanaad muxuu ku sheegay mid kamida muxuu ku sheegay man xakama bikayri ma anzala allah daaqud wey maxamed ibn cabdiwahaab rasaalu ka qoray arrinkaa الأرنكا ورسالة اللي يرهضه هو أسو الدواقيت اللي يرهضه يفقر مركز بكو كينيا استقر سيدو كل كينيا مركز أنا أقول waxaan la imiyo cusub maahay ogaada culimadu waa tiri صح ولا لا nimanka noocaas sidee loola tacaamulaya marka nimanka noocaas sidee loola tacaamulay culimadii salafka sidee loola tacaamuleen ma dhacday hadda ka hor ha waa dhaceen nimanka noocaas oo kale waa la helay way dhaceen wey waxaa ka mid ahaa dawladdii hadaaye aan idiin sheegayo cubaydiyiinta la ohan jiray dawladdii masar iyo maqrib mar aada iyo aad uxoogsatay maqrib iyo masr ilaa maqrib gaartay dowladnimadeedi gaartay marka dee masr bay isugu soo aruurtay aad bay sanado tiro badan bay jirtay boqolaal sana ay jirtay dawlad xoog badan bay ahayd waa kan way ficnaa nimankaas xataa waxay dumiyeen kaniisadihii bay dumiyeen kaniisadihii meesha ku yil way dumiyeen kow bay ka hadda waxa laga yabaa in la yihahdo kaniisadihii baa la duminaya maxaa kaniisadda loo dumiye in la yihahdo soo garanaysa knisad maxaa knisad laga duminaya knisad baa la duminaya shareecada ka mita in la dumiyo culamada kutub bay ka qoreen kanaiska wadamada muslimiinta in la duminayo qofkii markii muslimiinta jahli ka batay shareecadii islaamka la ilaaway yaa waxa le gaalada baa la dhegeysanaya ha qoladii baa kaniisa dumisay ina lilah kaniisay dumiyeen waliga culimo ma weydiisana ma tirahda kanisada maxay diintu ka qabtaa wadan islaama kaniisadu inay ku taalo maaha mamnuuc wey meesha kaniisad ya sacuudiga baa laga samaynaya ixdaathuhaa in la keeno iyo tii haddii xataa meesha ay joogaan gaaladu ay joogaan oo dimiyiintu ay joogaan ba waxay culimadu tarmiimkeeda lama ogola in la ribaargarayo hadday dunto lama ogola bay leeyihin lama ribaargaranayo bay leeyihin maxaa diinta jahil aanu ka jiraa laa ilaha illa allah axmad rasuul arrinkaa waxa ugu sii xoog badan oo ugu dara shaaficiyadu qoladina shaaficiyad ahay hadhow madaxa qabsanaysaa marka kaniisada dumiye laa ilaaha ila allah maxamad rasuulula kaniisad baa subki iyo akriya risaalo gaara buu ka qoray risaalo gaarah buu ka qorayba keligeed kaniisadaha waxa uga hadlay bas ayuu ka qoray shaaficiyada rag ugu waaweynaa wuxuuna sheegayaa inaan arrinkaas banaanayn mamnuucay tahay uu sheegay nimankaas kaniisadaay dumi jireen shaqo badan bay qabteen jihaad bay geli jireen hawlo badan waagi dabeetay shiica noqdeen soo joogeen tashayuc baa galay waxay sameeyeen qaanuun bay dejiyeen wadciya culimadu ay gaalaysiiyeen kufriga ku xukumeen waatin haddana soo marray inay kufri ku xukumeen oo gaalaysiiyeen bal waa lala dagaalamay waataynu soo marray ibnu jawsi uu ku xukumay nimankaas in dhulkooda laga haajiro inay yihiin daarulxarbi inay tahay oo dagaal in lagu tago maan wax kale aana jirin waa kii sheegay wey imaamu dahabi raximah tacaala kitaabkiisa sayr nubal aclaam wuxuu ku sheegaya sayr aclaam nubala ayuu wuxuu ku sheegayaa wuxuu soo qaatay sheikh la yihaahdo la yihaahdo abi nablisi oo raggii culimadi markaa joogta ka mid ahaa shiikaas wuxuu ka mid ahaa raggii ka hor yimi ee fadwooday nimankaa in la laayo ayuu ka mid ahaa shiikii baa la soo qabtay marka nimankaa gacanta ku dhigay dhab gacanta markay ku dhigeen baa la yimi markaas waa la yii waxaanu maqalay in aad tiri nimankaa ogaada gaalana way la dagaalamayaan waxay la dagaalamayeen romaanintii bay la dagaalamayeen waxaanu maqalay inaad tiri ninkii toban sahmi sita toban fallaarood ninkii sita sagaalna annaga hanagu rido baa tiri halna romaanka ku ridaa tiri baa layii ma sagaal na nimankaa ku rida nimanka muslimiinta sheeganayo sheikhu noo sheegay haddaan lahaa kitaab masaajid kanay samaynayeen sagaal la ku rida halna rumaanka ku ridaa tiri bay yidhahdeen bali sheekhi dhegeysta wuxuu yidhi sheekh wuxuu yidhi sigba hadlaya wuxuu yidhi wuxuu yidhi ma qultu buu yidhi hada arrinka ma aan oran waxay ugu tiri hadan ma aan oran sagaalna hal idinka ha laydinku rido midna romaanka lagu rido ma aan oran sheekhu maan kiri doonaa balgeys marka maan oran bil bal qultu waxaa ii idaa kaana macahu casharatu ashum hadduu ninkuu sito buyi toban fallaarood haddii uu sito buyi wajaba waxaa waajiba an yarmiyakum inuu idinku rido bitiscatin sagaal inu idinku rido wa an yarmiya alcaashirata kii tobnaadna fiikum aydan adinka idinku rido baan ihi <laughs> soo ma garanaysi kii tobnaadna adinka idinku rido baan ihi buyi toban kaba sagaal markuu idinku rido midda u saabsan adinka idinku rido romaanka waaba laisga daynayaa bu yidhi romaanka mar kale nimaadno erri yidhi makaranay ninku nin caadiya ma oo maxaa jira fa inakum lmilla diintii baa bedesheen bu yidhi waqad qataltum saalixiin saalixiintii baad laysteen bu yidhi wadacaytum nuuran ilaahiya ayaad sheegateen bu yidhi seeftii baa loola baxay waa la dilay ninkii riwaayad kale waxay sheegaysaa seeftii baa loola baxay waa la dilay yuhuud baa loo dhiibay hargaa laga siiyey riwaayad kale waxay sheegaysaa isagoo nool in inta lasoo qabtay haragga laga bixiyey inta nin yahuudiga loo dhiibay oo haragga ka bixiyey culimadii maxay dhib soo mareen baad umalaynaysa imaamada cascas ba ninkaynu iska xirano halkeena caloosha halkaana tagto ayaga waxay leenahay aniga maxaad iga taqaana aniga dadka ugu fiican aynu oranayna gara abi nabulusi baa la yihahda nabulusi baa la yihahda soo ma garanaysid riwaayadtaasay sheegaysaa kulliba waxaan soo warinaya eh, ma garanaysaa eh, imaamu dahabi baa soo warinaya <coughs> kitaabkiis kusoo warinaya wuxuu yihi nin baa marka wuxuu leeyahay samictu daara qudniy daar qudni baan maqlay buu yidhi yadkuruhu wa yabki ninkaa markuu xasuustaba ooynaya buu yidhi ويقول وحو لا يبي كان يقول وحو رنجري وهو يسلخ سوق هرق لغا سيبيو كان ذلك في الكتاب مستورا سوق نول بهرق لغا سيبيو مركاس بو ايد اخري كان ذلك في الكتاب قدرت وي بولي وانا قدعي الى قدرتي سوي خريب ايغو قري الحمد لله بولي حرقي با لغا بخي سوق نول مع السلامه وتي حكي ايغي siyarka ayaad ka fiirinaysaa majalada lix iyo tobnaad ayaad ka eegeysaa inta udhaxaysa boqol afartan iyo sideed boqol afartan iyo sagaal baad ka eegeysa kaasi mid ka mida <clears throat> okay nimankii marka shareecada ilaahay ka tegey ee kitaabkii xagga iska dhigay tanaxa can shareeca baa la yihahda shareecadii agga iska dhigeen maaha waxyaalaha dhalinyarada iyo ku wareeraan kufr duuna kufr meelaha lala orordo juz-un nin juz ka mida wax ku xukumay wey juz juz-un yani nin kitaabkii bukhaari halka u yaallo wey muslim halka u yaalla kutubtii ma garanaysaa maxay ahayd fiqiga halka u yaalla kitaabkii tafsiirkiisa halka u yaalla ee markaa qadiyad ka mid a qadiyaadkii wuxuu wax ku xukumay jaw ka leexday kitaab ka leexda wa kitaabka uma fiirine يبدي سكن كسمي خاص بالله كفر دون كفر كاوي كفر دون كفر كاوي أقل لك شريعة أو دل هلك إسكاد استبدال الشريعة وين هذا إن شريعة بدلوا كفر وتعالى دين الله رب حياة بنام تتعلم خوف كاسو إسلام ويهاي كفر دون كفر وي معاصي وي كم وي حكم جيران وحلا لك جيران مجران وكفر وي عدوي بواح وي كفر بواح وي kufriga bawaaxa ee nabigu noo sheegay sala allahu calayh wasalam ee uu nabigu yihi ilaa an tarow inaad ka aragtaan kufran bawaxan hada kufr bawax wey ma garate culimadii oo dhan baa ka hadlaysa haddaynu nu ka hadalno saddex afar shan muxaadaro u qaadanaya arrinkaa culimada wax ka jirta ilahay qur-aankiisu ka buuxaa kitaabka ilahay buu ka buuxaa kufr bawax wey dhegaysta marka bal sheikh alislaam ibnu taymiya inu hortaan idin sheegayo iskiin baa iska la furulay libaxana idin dhiibaya balgeysta wuxuu yihi sheikhu waama man cadala minhum aimadii buu ka hadlaya waama man cadala minhum sharca allahi ninkii ka taga ilahay sharcadiisa walam yaxkum bihi aan wax ku xukumin waxakama bigayrihi waxaan iyad ahayn wax ku xukuma fahaaulaai kuwaasu khaarijuuna can daacati lmuslimiin muslimiintu inaad deecdoo ka baxeen daaca male qoladan meelahan ordaysa lahayn laa ilaaha ila allah muxamada rasuulullah dowladda soomaaliya oo andimatu dawliya ay soo dhistay oo kenya lagu soo dhisay in la adeeco wa hareec maba lahaba in la adeecoba sharciba mabaha markooda horeba markooda horeba sharciba maahaba ilahay agtiisa ma ka diiwaan gashanaba siman u dacayaan ilahay wuxuu igu xukumay inaan adeeco kitaabkii sunada ninka raaca walow jawhra maxaa jira insaan way wuu samayn karaa qalad laakiin nin kitaabka ilahay agga iska dhigay sunada agga iska dhigay kitaab isagu samaystay muslimiinta ku shareecada oo dhan inuu la diro lacag ku qaata mushaar baa la siiya miyaan ahay mushaar mal mase lama siiyo gaaladii baa noo sheegay wy annaga mushaar sin oo maxaa usiisaan niman balaaya ah oo shareecadii baa adduunka lagu xukumaya shareecadaana ka horjeednaa inay nimanka la dagaalamaan ilahay shareecadiisi muxaaribu shareeca wa shareecada ilahi buu kasoo horjeedaa ninkaas in maba igulaha adeecada daacaba iguma leh inaan la dagaalama waajibaba waajib wa sheekha dhegeysta hadalkiisa wuxuu ku leeyahy daacat almuslimiina wuu ka baxay falaa daacata lahum cala annaasi dadku inay adeecaan waxba kuma leh haba yaraatee liannahum dayacuu maqaasid alimaamiya imaamka nimankii maqaasidkii imaamka loo sameeyey way dayaceen alatii taasoo min ajlihaa nusibuu iyada darteed loo sameeyey waliba nimankan waa niman intay galeen ka baxay wey wastaxaqu samca ay ku lahaayeen wadaacata in la adeeco ay ku lahaayeen wa cadam alkhuruuji iyo inaan lagu bixin ay ku lahaayeen waa daciyeeen bu nimanka hadda ninku baa maxaa waranaya khaarijata sax mi absideen waa waxa sheegaya shiikan hadalkiisa dhegeysta culimadu waa kuwaas hadalkooda dhegeysta wiil baa ku oranaya khaariji baa tay soo roodayay kitaab ii keen haddaad tiraahdo cali bin abi talib tusaale kugu soo qaadanayo ولأن الوالي ولأن الوالي ما استحق أن يكون كذلك مركو نقونيو آه وعيدها ولأن الوالي ما استحق أن يكون كذلك يعني إن لا أدعو ميلانيو إلا لقيامه بأمور المسلمين أمور المسلمين تقوموا ما هنا بأمور المسلمين وحراسة الدين يدين تينو إلاليو والنشره يدين تينو فيديو وتنفيذ الأحكام أحكام تينو فيديو والتحسين إنه حقاجيو ثقورة وجهاد من عاند الإسلام الجهاد الرباين المسلمين تكحيو جهاد قليو جهاد قول لغا تقو كليو تو شيخ نو شيغ ايان نمك لولا دغالما يا جهاد قول لغا دغالما لولا دغالما سما غراني حقي wax maraya adduunku maraya nin gaalada soo dirsatee nuwaab u ah nuwaabki wey sidau sheekh muqbil sheegay waa nuwaab buu yidhi nimankaan meesha maraya nuwaab niman waxa weeye buu yidhi meesha laga xukumo madaxdooda ay joogto waxa weye new york baa laga xukumaa iyaguna barasaabiyay u yihiin buu yidhi gaalada imaam muqbil baa oranaya waa ragga ugu adag waa ragga ugu daran ee difaaca wey xukaamta difaaca buu ahaa raxmatullahi caleyh isaga hadalka oranaya wuxuu yidhi shiiku arrinkaas markaas wuxuu yidhi ويعادي waxa laga rabay soo ma garanayso ويعادي أعداء الدين إنه لا علوبة لما الدين تكسر ورجال الغيبير soo ma garanayso فإذا لم يحرس الدين هدوسا دين إلى علنين أو لم يقم بأمور المسلمين أمور المسلمين تأوسا أقم فقد زال عنه حق الإمامة وعن مين صاحبنا حق إمام لماذا أولها كسوش ninkaan marka hore maba soo gelinba qolanka haddaynu cayrsanayno maba aanu soo gelin marka horeba maxaa jira marka horeba kuwa imaan wadada sharciga ahayd iman gaala soo dhoodabatay meesha soo dhigtay shareecadana kula diranta u keentay wey maba laha weligoodba ma yeelan dacba weligoodba daca ma aana yeelan umaradii baa lagu baxay kanaa lagu baxay ka magaranaysa sheekaa la iska wadaa meesha culimadin hadalkooda waa la qarinaya lama sheegayo marka kabacdi bu wuxuu yidhi shiku wawajaba cala alummati ووجب على الأمة أمد ممثلة بأهل الحل والعقد nimankii ahlulxalli walcaqdiga nimankaa culimaa ufadwoonay oranaya nimanka umaradu iyo hal raaco iyaga amarka waa la iska lehnaa ilaa ninka quwadiisa la tusi waay wax kala wey marodiga maxaa la yidhi dhuubaa cuna dhuubaha la yidhaahdo ayaa dig dig intuu ka siiyo geedaha ka eriyooda taktiyar wa isagana xooggiisa markaas ihahdaa xooggiisa lama tusin bay yidhahdaan culimada soo ma garanaysid shiikhu wuxuu yihi amarku waxa uu ku wareegayaa oo waajib uu ku noqonayaa biahlilxalli walcaqdi buu yidhi aladiina yarjicu ilayhim taqdiiru mri nimanka amarka uu u noqonayo fii dalika bu fii dalika khalcuhu waxaa laga rabaa inay siibaan ninka meesha ka tuuraan wanasbu aakhar iyo nin kale inay meesha saaraan miman yaquumu nin u qumaya bitaxqiiqi maqaasid اlumma ذلك بي. في ذلك خلعه وحال قرر أي سيبان لك مشي كتوران والنسب آخر إنك لإن مشي ساران ممن يقوم من أقومية بالتحقيق مقاصد الأمة من أمة مقاصد الأقومية إن مشي ساران بالربابي فأهل السنة عند من لا يجوز خروج سفاع لقيسة فعند السنة سفاع لقيسة لا يروي فعند السنة فقع أهل السنة ضاحس وحو يبيري من لا ما لا يجوز خروج على الأئمة ولذا إن لقبح آن بنانين وحو يبيري بمجرد الظلم والفسق قلت ظلم يفسق التي ما ذكريه ويبيري لأن الفجور والظلم لا يعني تضييع بالدين تضييع الدين هذا لو قفوا فسق سميه خمر ما تلعب عبو هدو إلى كورة زنا إسك سميه بالغيابة إن دتك الظلمية بالغيابة حولود وحقات قف إسك دل الغيابة تاس دين دي ما ضيعين بي حاجة لما كي أمراء أساس من جري جهاد بالكل جري وجهاد جري مسلمين تبي جهاد انت قال قال لا دغالمان مسلمين حدود الى جيرين مسلمين تبي قال تبي دول كخبسن جيرين سمين جيرين hawshaas wey taas oo kale wey midda aan loo golayn lagu bixo wey war sheekh hadalkiisa waa waadix wey waa cad yahay soo ma garanaysid salafigii imaamkooda waa kaasa hada imaamu salafiya wa alaysa kadalika haddaad oranaysaan khaarijadaan ku darra idinkeedin jirtaa soo ma garanayso qoladaa weeye buu yidhi lianna wuxuu yidhi arrinkaas kama ormaanay buu yidhi alimaamu aladii wuxuu yidhi fayaqsuduuna waxay u jeedaan alimaamu ladiikii يحكم بشرع الله إلى شرعه حكميا لأن السلف الصالح سميت لأن السلف الصالح نمك سلفك لم يعرفوا ما قرنين إمارة دولة ما أنا قرنين لا تحافظ على الدين الدين تأن حفدنين ما أنا قرنين وعيري فهذه عندهم ليست إمارة يعني شيء يقول شيخي بعديه الحمد لله أنا كبحنا مخرج بين أيدي سبحانه وتعالى إلى فجدي مخرج سمرتي سمعت أنا ما عارف قلت كانوا ما هذا شيخنا المعيري فهذه عندهم عند سلف واحد ليست إمارة أكتود الدولة كما حتى سبيل أنا كان حاول كل الدولة أكتود السلفيين كذا شيخنا المعيري أكتود السلفيين الدولة كما حتى تاس إلى يا شيخ كتاب كتاب قبل لكم يا شيخ كتاب كان هذا الكيان كسر الشيخ يا كتر ترى وإنما الإمارة أكتود إمارته هي وحي كتهي ما أقامت الدين دين إلا الأغي ثم بعد ذلك فتكون إمارة برة أو فاجرة إمارة دين أغيسة لكن وحي نقول كرتها فاجرة أما بر باحر نقول كرتها قال علي بن أبي طالب هذا الكسرة وتشيره رضي الله عنه لا بد للناس علي بن أبي طالب يري من إمارة برة كانت أو فاجرة تذكر حلقة أربعة إن مدح يشان مدحاسو أما فاجر هالنقضة أما نمرك هالنقضة قيل له هات في سلف كوا قيل له هذه البرة وقرنا انها تنفي عنه عرفناها فما بال الفاجرة حفاجرة دو كيني تابلي سلف كوا ديدين يا زمارت ويري يؤمن بها السبل حلوكو كينيا ودضا ايه نبتقليد اذن سوق يتابل ويقاوم بها الحدود وي وي وتقام بها الحدود حدودا وكنيسة نقول الحدود موفيها هل يوفون حدود حدود الذنب بيقولوا يقانين بقى هنا هو يقانين ذنب كعنا اللي قوينا الذنب ويقولين وحش النمو قف كان ابن آدم وبرباري ويزل له قوينيا حقوق الإنسان يكتور جدا بالقويري بقى أليس كذلك يا إخواني كورا من كان مركا إمارة كذا كان إنسان ولا الدفاع إنسان أو كتاب لك قريسان حالك مش مرة كورا هذا كان نلسو قورون ويدين مركا كتاب القريسان ويجري مركا ويجري مركا شيخو maxay tahay bu markaas bu wuxuu yidhi waxay samaynaysaa xuduudiiba ogeed u fiirsada haddaba wayujaahidu biha alcadow cadowgina waa la dagaalamaysaa jihaad bay geli dagaal bay geli bu yidhi wayuqsimu biha alfay dadkana faygii bay uqaybinaysaa xoolihii bay uqaybinaysaa baytulmaalki ha tegnina wax yar ba haray insha allah dawladdiini baa la galinaya <laughs> kafta waa insha alla raalli ahaa <laughs> waaba dhamaatay shiku hadalkan waxa uu ku sheegayaa minhaaj sunna kitaabka la yidhaahdo majalada koowaad safxada boqol afartan iyo lix laakiin anu kama soo rarin hadalkaa maydkaas waxaa ka soo raray ninka la yidhaahdo sheekh saalex ibnu cabdilcaziiz moxamed al sheikh ninkaasu waxa weeye wasiirka shu-uunu diin waay sacuudiga waay hadalkaas soo raray xaggee buu kusoo raray wuxuu ku soo raray kitaab la yidhaahdo wajiizu fi caqiidati salaf nin hadda jooga may kita hadalkan waa ibnu taymiya yidhi laakiin nin hadda jooga baa soo raray oo uu leeyahay kitaabkaas waxa iskale saad u fiirisaan cabdillaahi ibnu cabdilxamiid alasariy nin la yihahdo ba iskale meesha uu aimada kaga hadlayo halkaa ka fiirsha meesha aimada kaga hadlayo kitaabka ka fiirsha kitaabka wajiizu fi caqiida la yihahdo caqiida salaf la yihahdo ayuu shiikhuna tacliiq ku leeyahay isagaa tacaliiqiyey hadalkaasu marka kusoo daray kitaabka anig sheikh kuma soo qaalin halkaasuna u nasbiyey inuu kitaabka la yidhaahdo manhaj manhaaju sunna uu ku jiro majalada koowaad safxada boqol afartan iyo lix inuu ku jiro uu nasbiyey waa ka fiiri kartaa marka waa ka eegi kartaa salafkii maxaan ogaana marka nimankii salafkii la oran jiray maxaad ogaateen dhalinyaro iyo culimo iyo odayaal maxaad ogaateen iyo qoladii kale iyagu ruuxadoodu xoogaa dawladaha iska daba joogay oo qabiil qabiil iyo xoogaa iyo siyaalo kale iyo ula socday maxaad ogaateen meesha ku ogaateen kuwaas ya soo garanaysi maxaynu halkaa ka ogaanay qoladaas wax allaale wax xurma ah oo ay leeyihiin muslimiinta dawladu ma aha halkaasaynu ka ogaanay salafiya hataan ahaana taasaan isku raacna maxaa jira imaamkaygi waa noo keenay mar hadduu imaamkaygi halkaa maray shareecada naga badiyay isagu sheikha noo ahaa maca salaam wa intaasaan ku gabagabaynaynaa وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبالله التوفيق بارك